alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimaam abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعaalى baabu ma jaءa fi الsaqaa'ifi wuxuu ku saabsan yahay maa jaءa wixii ku soo arooray ee ku yimid fi saqaa'ifi darsooyinka iyo daashashka waddada agaheeda in laga dhisto daashash iyo darsooyin iyo balabalooyin kor ka dadan oo xaafaddu iskugu imaato ragga wadu ku sheekaystaan oo lagu biyo cabbo arrintaasuu ku saabsan yahay wa ana aljuluusa fiiha laysa min adulmi fadhigaa la fadhiisanayo inuunan dulmiga ka mid ahayn ila waxaan ku jirnay kitaabu almadaalim marka musanifka wuxuu u keenay in masaladaasi ayna dulmi ahayn haddii aan dad lagu dhibaynin oon dhibaato iyo shirqool iyo faq aan wanaagsanayn meesha lagu haynin oo ay tahay un keliya dadku inay isku arkaan oo ku sheekaystaan oo ku biyo cabaan oo ku nastaan waxba dhibaato ah ma laha wa jalasa الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nabigaa fadhiistay iyo wa asxaabahu asxaabuhu asxaabtiisa fii saqiifati bani saacida nimankii reer bani saacida ahaa ee reer ansaareed darsadoodii iyo daashkoodii buu nabigu calayh salaatu wasalaam saxaabada la fadhiisan jiray saqiifatu bani saacida la yihahdaa ilaa yowmina haada ilaa maalintaynan maanta iyo sidii calaamadii iyo makaankeedii macruuf u taho loo yaqaanaa xadiidkan isaga waxaa weeyaan daraf xadiid sahl binu sacdi uu wariyey nabiga ka wariyey salى اllahu alيه wasalam musanifkana uu isnaadiyey fii kitaabi اlashriba halkaasuu asagoo dheer ku sheegay marka nabiga halkaas ugu tegi jiray ayaguna waa fadhiisan jireen arrintaasna isaga gadaashiisi way sii socotay salى اllahu alayh waalih wasalam qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaanii ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin اlmasriy qaala xadaanii maliku wa akhbaranii yunus can ibni shihaabin ibn wahbigaas cabdullaahi bin wahbiha waxaa lagu yaqaanaa diqat alcinaayati biriwaayati wa siyaqiha xagga siiqooyinka riwaayada akhbara iyo xadathuu kala qaadaa marka sheekhiisa maalik ibnu anas xadatha buu kaga qaaday yuu kaga wariyey xadathanii maalik buu yidhi amaa yuunus wa akhbaranii yuunus buu ku yidhi labadaba waxay ka wariyeen ibnu shihaab xataa qaar culammada kamida waxayba qabaan qof kala kala qaada akhbara iyo xadaa ibn wahbi baa ugu horreeyey cabdullahi bin wahbi almasri wuxuu ka mid yahay ruwaatu muwaطa malik imaam maalik ardadiisii muwaطa ka warisay ayuu ka mid yahay can ibni shihaab الzuhriyi qaala akhbaranii cubaydullah cubaydullahi bn cabdillaahi bn cutbata bn mascuud ana bna cabaasin radia allahu canhuma cabdulaahi bnu cabaas baa akhbaroo u waramay can cumar bn khaaab radia allahu canhum cumar bn khadaab buu ka warramay ibnu cabaas oo arday arday buu ahaa ibnu cabaas radia allahu canhu in badan buu cumar wax ka qaatay oo la socon jiray qaala wuxuu yidhi cumar ah, radia allahu canhu xiina tawafa allaahu ilaahay markuu oofsaday nabiyahu nabigiisii moxameda ah sala allahu alayh waaalih wasalam oo uu geeriyooday yaa wuxuu yidhi cumar intuu abubakr u yimid ina alansaara ijtamacuu fii saqiifati bani saacida nimankii walaalaheenaha reer ansaareed ijtamacuu waxay ku kulmeen fii saqiifati bani saacida nimankii reer banu saacida meeshoodii darsadooda ay iskugu imaan jireen halkii baa shir ku qabsadeen hoolkii bay shir ku qabsadeen inakici faqultu li abubakr baa waxaan ku yidhi indaliq binaana kici aan u tagnay intayna qaraar iyo go-aamo ayna gaarin faji'naahum waan u nimaanay fii saqiifati bani saacidan ugu imaanay buu yidhi xadiidka isagoo dheer buu insha allah imaan doonaa wuxuu ka hadlaayana waxaa weeyaan markuu nabiga dhintay calayh salaam nimankii reer ansaareed ahaa waxay dhaheen maadaama rasuulkii noo dhexeeyey uu dhintay ee qiyaadadii hoggaanka aan uda sineen aan ka dambeynay hadda hadduu nabigu tegay calayh salaam lana alamiir walakum alamiir bay dheheen muhaajiriina idinkiina amiir magacawda annaga reer ansaareedna amiir baan magacaabanaynaa arrintaasay ijtihaadeen oo ay u arkeen inay maslaxo ugu jirto oo ay u arkeen inay wanaagsan tahay markaasuu markaa waxaa u tegay cumar bn abubakar iyo cumar bn khadaab iyo abu cubada bn jarax saddexaas israacay niqaash baa marka dhacay dadkaas waxay dad isku qanciya diinta oo qur-aanka iyo sunnadaa reebi jiray oo fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allaahi baa yay ku fileed xaggii xagga haddii laisla fiiriyey oo tashigii laisdhex dhigay oo nusuustii lasoo gudbiyey uu nabigu calayh salaam yidhi ina hada alamra liquraysh maa baqiya minha raxat reer quraysheed baa amarkan iska leh inta ay diinta dad ku maamulayaano qof ka joogo ayagaa iskale tii baa laisku qanciyey ayaguna inay yihiin wasaradii naxnu alumaraa wa antum alwasaraa annagana waxaan nahay amiiradii idinkana wasiiradii baa tihiin markii dambe waa qanceen abubakar halkii bay kula mubaayacodeen ayagaaba ugu horreeyey wax abubakar radi allahu canhu baycad la gala iyo heshiis la gala markaas ayagoo socdo masaajidka imaadeen nabiga calayh salaam saxaabadii nabiga alayh salam otii waa iskugu imaadeen masjidkiiba haddana abubakr radia allahu canhu lagu beeacooday cubaada binu saamit radia allahu canhu oo markaas ahaa sayid lkhasraj aws iyo khasraj bay ahaayeene sayid aws waa kii dhintay ee shahiiday qaswat laxzaab ayuu shahiiday dhaawacii uu ka soo gaaray waxaa jooga odayaashii sayidu khasraj oo la yihahda sacad binu cubaada ayaa jooga ibnu mucaad dhimay xogow in la calaamasaar rabay hawshaa asagaasaa isku waday radia allahu canhu wa ardaa kadib dee warkii waa la dhaafay waa la derderay xoogow baa galay bay dhahaan laakiin waxay dhihi jirtay caaisha radia allahu canha wa kaana qabla dalika rajula saalixan nin wanaagsan buu ahaa markay ka hadlaysay ifkigi iyo qisadii kusaabsaneed marka nin saalix oo wanaagsan oo saxaabi oo jaliil u ahaa laakiin waa tegay meelaha sha meel buu ku dhintay waa tegay geeridiisa meel kalu ay ka dhacday isagoon abubakar radia allahu canhu si fiican ooma lagu qaadin laakiin ijmaac bay ummadii saxaabadii oo dhan ijmac bay ku hayeen abubakr in nabiga calayh salaam haddii la waayo abubakr uu booskiisa gelayo waxaa la hayaa adilo oo ishaaraysa xataa ku dhow inay cad tahay uu nabiga calayh salaatu wasalaam yihi markuu sakaraadka ahaa orod iigu yeer walaalkaa aan warqad qore eh. waraaq aan qore buu nabiga alayh salaatu wasalaam markaasuu haddana wuxuu yihi yaaba allaahu warasuuluhu ilaa ababakr wlmuminuuna ilaa abubakr ilaah iyo abubakr waxaan ahayn ilaahay iyo muminiinta abubakr waxaan ahayn wayba diidi doonaanba yan abubakr unbaa u noqon doona ishaaro noocaasa waa bixiyey rasuulka alayh salaam markuu ka hadlaayey gurig masaajidkana wuxuu yihi albaabaha masaajidka soo gala iyo wadooyinka soo gala o la xidho ilaa albaabka abubakar mooyeene abubakar de qiyaado inuu la wareegi doono ninka qaa'idka ana uu mar walba u dhowaado meesha ummadda laga hagaayo laga maamulayo oo masjidka nabiga alayh salaam ahayd ayuu ka soo reebay iyo nusuus fara badan oo ay ka mid tahay inuu imaamadii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam yihi abubakr hayna tujiyey markuu sakaraadka ahaa walidaalika saxaabadu waxay isku qanciyeen waxaa ka mid ahaa mar salaada anagii baan salaada anadii baan oga raalli noqnay abubakr imaamadii iyo xukunkii adduunyadana raalli ogama nilin miya salaada anadii raalli oga noqonay marka calaa kullin arrintaas ishaaradu waxaa weya xadidka imaan doonaaye waxa hadda uu musanifka u keenana waxaa weeyaan saqiifata bani saacida inay jirtay oy fadhiisan jireen wax dhibaataa ah dadka adeena ku haynin maarada ah ee jidka maraaya cidhiidina aynan keenaynin jidadkii iyo maraafiqdii ummaddii kala socodkeedii waxba dhibaataa ah ma laha in waddooyinka agagaarkeeda waasac ah, wax layskaga dhisto oo halkaa la fadhiisto oo guryo dad leeyihiin xaafad dad leeyihiin ay hordood ka dhistaan baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yamnacu jaarun jaara daris dariskiis ma manciyo yuuna mancini wey an yaqrisa inuu saarto oo khashabatan geed ama tiir fii jidaarihi ay calaa jidaarihi fiina waa lagu cabiri karaa calaana way noqon kartaa khashabada waa waa dogobka ama tiirasha jidaarkii jiiraankaadii jiiraankaada dariskeeden jidaarkiisi u dhistay hadduu kii kale uu damco inuu qori saarto ama uu dhex qotonsado ama uu wax ku qabsado ha u diidin buu nabi sala allah alay wasalam waxaad arkaysa labada boos ee isku xigta ninbaa booskiisii derbi marsanaya derbigaa uu marsan adna derbi kuu noqoni waxbaa laazima ah inaad adna derbi xaggan ka dhisato sina derbi uu dhisto bale kiisaad intifaacsan kartaa bishuruud laakiin haddii derbigiisa uu adag yahay oon culayska la saaraya ayn dhibaato u keenayn dhinacaadaad ka saarani oo dhinacaadaad wax ka dhisani gaariga meela gashataad ka gashan kartaa maalan muxuu ahaa gurigaada oo sii dubaayaad ku qabsan kartaa haddii tiirar iyo dhex gashato arrimahaasoo dhan waxa weeyaan dhibaataa male waa inuu marka adag yahay madaro iyo dhibaatana ay ka soo gaaraynan jiiraanka iyo dariska arrintaa saaranayso oo maalan wixii aad kor saartay oo kale hadduu roobka iyo biyihi xaggiisa u daabanayaan ama geedii aad uxaquuqato mise intay geed noqdaan caleentiisi iyo wixiisi ay dhibayaan ama derbigaba uuna iska xajin karin oo uu dhacaayaba haddii wax culeysa la saaro ama asagiibaba u baahanba oo qofkii iska lahaa jidaarka u baahan inu wax kor saarto ibda binafsika intaa haddaysan jirin baahina aysan jirin culays uu dhibaato ka soog ay jirin waa inaadan mancinin oo diidin wey amarkaasna waxaa weeyaan waa amru amrulwujuub waajib wey sidaasaana maarata nasku ku cadyahay xataa abu hurayra waad arki doontaa radia allahu canhu oo xadiidka wariyey xadaثna cabdالlahi بn mslmةa can maliki can ibni شihaabi can اlأcrج can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wslam qaala laa ymnac jaarun jaara daris dariskii yuuna reebin oo ka mancinin oona u diidin an yaqrisa inuu qotansado ama uu dul saarto khashabatan ama khushubahu jabac haddii laga dhigo fii jidaarihi ay calىa jidaarihi jidaarkiisa inuu kor saarto yuunan u diidin uma yaquul abu hurayra wuxuu leeyahay maa lii araakum canha mucridiin markuu xadiidka akriyey iyo wuxuu arkay dadki oo jirka isgelinaya oo xoo yar inkirsan jidaarkiina dowlaska ha tasarufo ha wax kor saarto waxbay ka biya diideen wuxuu leeyahy maa lii araakum maxaa dhaco arkaayo canhaa sunnadii nabigeen inii sheegay aad mucridiina ka jeesanaysaan wallaahi baan ku dhaartay la armiyanna waan ganayaa bihaa xadiidkaas iyo sunnada nabiga bayna aktaafikum garbihiinaan ku tuurayaa sida qofka culayska ama wuxuu diidan yahay ama wixii lagu khasbaayo dhabarka looga saaro ayaa dhabarka inaga saaraya xadidka nabig sala la alay wasalam haddii macno laga dhigo haddii xisi laga dhigana wallaahi la arbiyana bihaa khashabadi ninkii diidaa oo jiiraankiisa u ka soo sheegto oo u yihahdo waa la ii diiday jiiraankana waxu saarto geedkii ama tiirashii baa dhabarka ka saaraya markaasaa waxaa la khasab ku saar ah, la armiyana biha calaa bihaa bayna aktaafikum taasna abu hureyre waxay ka suuroobi kartaa inuu goodi heerkaas uu goodiyo ood garanaysa abu hurera radia allahu canhu xilligii nabiga alayh salaam iyo saxaabada khulafada wax imaaraay wax mas-uuliyad muuna qaadin laakiin xilligii bani umaya marwaan binulxakam uu madiine xukumay iyuu oga tegi jiray magaalada madiine oo mararka qaar uu ahaan jiray waaliga madiine ama amiirka madiine u ahaan jiray markaasoo kale waa suuragal inuu yahay uu leeyahay awood dowladeed baa inay adeegsanaya waa dhici kartaa marka ayada halkaa marka waxaa laga fahmaya inay waajib tahay wa ilaa hadday iska sunno tahay waxba maanu abu hureyre ku adkeeyeen waxba kumuuna adkeeyeen wujuubkaasna waxaa qaatay cumar radi allahu canhu oo uga cumar bn oo laba nin oo saxaabada nabiga ka mida ah alayhi sala salaatu salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaam oo nin la daxaaq binu khaliifa iyo moxamed bin maslama yaa waxay ku doodeen beer ninka la yidhaahdo moxamed binu maslama waxaa laga dalbay beertaada aan keli dhex marsado si ay beer kale ugu cabto markaasu wuxuu yidhi maya keliga xagga iga mari warmaya meeshan ay biyaha ku toosan yihiina aan marsado oo beerta ku cabo waa diiday cumar buu u sheegay cumar radi allahu canhu wuxuu yihi war ogolow ma ogolaanayuu yihi markaasu wuxuu yhi wallahi layamuranna walow calaa badnika bu yidhi ah, waa marayaa baalkan meesha walow calooshaadaba hala marye ana waa xoogow adeeg uu ku adkeeyey arrintaa ayada ma diidi kartid wey taas marka saxaabadana way xaadir bay uhaayeen axad khilaafayna ma jirto fa saara ijmaacan ayay leeyihin baabu sabi lkamri khamradii oo lagu daadiyo fi ariiqi waddadii jidkii lagu daadiyo maxaa loogu daadinayaa lixikmatin walisabab sabab baa jirta iyo xikma mesh ku jirta markaas xikma la-aan lama ogolo kow marka hore daadintaa lagu daadiya qaar baa waxay ka qaateen khabradu nijaas ma aha waa xaaraam lakin nijaas maaha ila shay kastaoo xaaraama nijaas ma noqdo shayga waxaa dhici karta inuu xaaraam yahy cunidiisa iyo cabidiisaa xaaraana laakiin taabashadiisii hadduu kugu daatay iyo nijaas ma aha nijaas ma aha saas darteed waay khamradu waxba nijaas maaha cabideedo maa la xarime kuwana waxay dhaheen maya waa khamradu waa nijaas rijsun min camali shayطan bu ilahay leh waa nijaas marka qoladani waa nijaas xadiidkan ayaga ah maxay kaga jawaabeen xadaثanii mحamed ibn cabdالرaحيم abu yaحya akhbarana cafan cafan bn mslim الsfar qala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham qala xadaثana haabit haabit ibn aslam الbunani way can anas radي الlahu canhu qaal kuntu saaqiya اlqowmi qowmkii baan waraabinayay buu leh fii manzili abi طalxata abi dalxa gurigiisa abu dalxa hooyadii buu qabay araskan umu sulaym buu qabay gurigii marka uu hooyadiisii abudalxa degan ahaa ayuu adeeradii iyo duqaydii xaafadda yuu waraabinaya oo khamru u qaybinaya khamrada intaan la xarimin bay ahayd wa kaana khamruhum khamradooda yoomaydin maalinta waxay ka samaysneed alfadiika nooca fadiika la yidhaahdo waa nooc busrigi la yihahdo timirta ka mid a ayaa waxaa la dhahaa fadiik noocaasi timirta ehe intii la qamiiriyo yay khamrada laga samayn jiri khamrada waxay dhah casiirulcirab fa amara rasuulu lahi sal l slam baa wuxuu amray munaadiyan yunaadi markii amrada khamrada xaaraannimadeeda u dambaysay maraaxil bay soo martay oo maarata ishaaraad iyo kinaaya sarbeeb yaa soo socday markii u dambeysay aayaddii baa soo degtay cumar radia allahu canhu uu ku farxi doono fahal antum muntahuna daasa soo degtay ma ka haraysaan intaas oo marka laisdaba dhigay yani xaaraannimadeeda aada loo adkeeyey inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsu min camali shayطan baa lihi waa rijs waa camal shayطaan fاjtanibuuhu baa la raaciyey nacam waa la sii waday oo inama yuriidu shayطan an yuqع baynakum alcadaawata wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysir wayasuduku can dikr الlah wa can الsalaaة fahal antum muntahuun baa lihi ma ka haraysan cumar radi allahu canhu wuxuu intahayna waa ka haray halkaa markii degtay soo gaadhay nabiga alayه الsalaam wuxuu yidhi qof buu amray inuu dhawaaqo oo ku wareega xaafadaha alaa ina alkhamra khamradii qad xurimad waa la xarimay ayuu ku dhawaaqaya ogeysiis qaala faqaala lii abu dalxa wuxuu igu yidhi bule anas ukhruj baxoo faahriqa daadi dhawaaqi baa la maqlay markaasu wuxuu yidhi middan ashuumaha noogu jirta weelasha ku jirta intaad qaado waddada ku daadi buu yidhi waan baxay faharaqtuha waan daadiyey fajarad markaasay qulqushay fii sikaki lmadiina waddooyinkii madiina nin walbaba khamrad u hayay buu soo daadiyey markaasay waddadii madiina khamraysaa u siigeysay ama u xumbaysay ha halkaasaa lagu daadiyey fa bacdu lqowm saxaabadii qaarkood baa waxay yidhaahdeen qad qutila qowmun dad baa la dilay wahiya khamraduna fii butuunihim calooshooda ay ku jirto dad baa intay ku quruucdeen intaan la xarimin ka hor ayagoo calooshooda ku jirtaan shahiiday oo la dilay xamse iyo dadkii uxud lagu laayay iyo saxaabadii xilligaas dee khamrada caadi ba iska sharaabama la iska cabi jiri markaasay isweydiiyeen saxabada xaydhe war kuwii maxay noqon doonaan faanzala allahu ilahay baa soo dejiyey laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fiima dacimuu hadday muuminiin yihiin camal saalixan la yimaadeen awaamirtii markaas lais amri jiray iyo nawaahidii xilligaa la iska reebi jiray ay ka ay u hoggaansameen waxba dushooda junaaxun ma ahan fii maa dacima waxay cuneen oo waxay quuteen waxba dhib ma lah haddii dembi kale ayna la imaanin taa iyada xilligaas xaaraba ma ahayn marka looma haysto wey khamrada marka daalinta waddada lagu daadiyey waxaa la leeyahay culimmadu ay leeyihiin inay xurmadeeda iyo xaaraanimadeeda ay mashhuur noqoto la wada ogaadaa la rabaa oo carruurta iyo haweenka iyo dadkao dhan iyo waxo o dhan ka wada baxaano la wada ogaado khamradii wataas banaanka lagu daadiyey nin walba tiisa uu daadiyo banaanka laga maro waana arrin iska banaan waxba dhibaato aan lahayn mafsadada ka dhalan kartaa dadka waddada maraya in lagu daadiyo mafsada ka dhalanaysa waxaa laga rajaxay maslaxada ka dhalanayso khamrada in la iclaamiyo dadko dhan ay wada ogaadaan ilan wax kaloo wax lagu cilaamiyo lama haye in waddadii lasoo maro maxaa dhaca khamradii waa la xarimay ma tana waa la xarimay nin walba u arko ayaa la rabaa marka hadday maslaxada iyo mafsadadu ay kulmaan midka raajixa la hormarinaya hadda maslaxada raajixa khamrada xaaraannimadeeda in la wada ogaado mufsadada ka dhalanaysa maalmaha markaa un ay qoyaankeeda way iska angegi doontaa inaynan nijaas ahayn oo qofkii marana aynan waxba yeelaynin ah, waa loo qaatay ragga qaar baa u qaatay oo culimmada qaar baa saa qaba qolada qaar baa sidaa qaba walidaalika marka haddii shay la rabo dadka in la ogeysiiyo in banaanka lasoo dhiga waxba dhibaato amala xashiish iyo maandoori darooga lasoo qabtay dadka meesha ay wadadooda iyo meelaha ay marayaan inti laiskugu keeno in laiskugu imaado halkaa lagu gubo halkaa lagu gubo oo la wada fiirsado waxba dhibaataa ah ma laha buqaadda iyo shuftada iyo kuwa qaadicu iyo amniga iyo nabadgelyada dhibaatada ku ah intii lasoo laayo wadada dadka iyo jidadkooda lagu salbiyo ayadana waxba dhibaataa ah ma laha hadday yihiin qudaacdii qur-aanka uu sheego yusallabu oo lagu quus qaatoo la wada arko wax dhibaato ay leedahay ma jirto mafsadada ka dhalanaysa mashaacirta dadkii qaraabadiisa ah iyo dhaawaca gaaraya mafsadada ka dhalanaysa maslaxada ka dhalanaysa mujrim oo dhan uu carari oo amnigii nabadgelyadu ku sugnaan baa laga hormarinaya bay leeyihin qaala almusanifu raximah اllah baabu afniyati اduuri waاljuluusi fiiha guryaha ardaagooda afniyadu waa gosada ama ardaaga guryaha hortiisa ayaa afniya jamcu fina finuhuna waa ardaaga ama muxuu ahaa gosa wax tiradaba waljuluusi fiiha in la fadhiisto taa waxay ahayd meelo daashashoo la dhistay bay ahayd tan waxaa weeye banaankii oo gurigaada hortiisa ahay waddada ay la maraayay sadhigato iska fadhiisataan oo iskaga sheekaysataan adiyo wixii ku imaadaba waljuluusi in la fadhiista cala sucadaati duruqda sucadaadku waa jamcu dariiqaada loo jeeda wadooyinka yaa la wadaa waa goorma laakiin haddii shuruudeedii la mariyo shuruud bay leedahay oo xaqu dariiq waa soo socdaa in jidka aad fadhiisan karto haddii aadan dhibaatana keenaynin wixii masaalix ahaa ee lagaa rabayna aad gudan karto wixii mafaasidaho laga baqaayana aad ilaalin karto qaalat caaisha waxay tihi fabtana abubakr masjida abubakr sidiq wuxuu dhistay masaajid bifinaai daarihi gurigiisa ardaagiisi buu ka dhistay masaajid buu ka dhistay yusalii fii waa ku tukan jiray wayaqra'u qur'aana qur'aanku akrin jiray fayataqasafu caleyh waxaa ku daadan jiray nisaau mushrikiina gaaladii mushrikiinta haweenkoodii iyo waabnaam caruurtoodii yacjabuuna minhu ayagoo la yaaban qirada abubakar iyo qur-aanka u akrinaayo iyo balaaqada iyo macnaha u xumbaarsan yahay bukaa iyo oohinta abubakar iyo khushuucdiisay saamayn jirtay wanabiyu sala allahu alay wasalam yoma yimi maka nabigana makuu joogay arrintaasi xaadar buu u ahaa goobjoog buu u ahaa waa qiray wanabiyu yoomaydi bimaka waxaa weeyaan aliqraar a nabiga wuxuu ku hadlo ama uu sameeyo ama uu qiro oo uuna ka hadlin intaba waxaa la dhaha xadiid baa la dhahaa taas marka macnaheed waa soo marray xadiidkaase laakiin hadda wuxuu usoo deliishanayaa musanifka guryihii hortoodii iyo waddooyinkii in laarta la fadhiisan karo xadaثana abnucaad bnu fadaalata qaala xadaثana abu cumar xafs bnu maysara can zayd bni aslm alcadawiy can cadaa ibni yasaarin can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can nabi sal slam qaal iyaakum waxaa idinga digaya waljuluusa inaad fadhiisataan cala duruqaati wadooyin korkooda jidka dadka ay maraya inaad fadhiisataan arrintaasa idinga digaya iska ilaaliya ayuu nabigu sala allah alay wasalam fa qaaluu waxay dheheen maa lanaa bud kama maaranno nabi allow kama maaranno inaan waddooyinka fadhiisanno inamaa hiya majaalisunaa waa dabadaariskaanagi makaano fadhigaanagi wey nataxadau fi aan ku sheekaysanaa meelaha jirdiimooyinka iyo dabadaariska iyo waddooyinka hortooda waa meesha keliya aan iskuba arki karno guryihii waa guryo yaryara meel dadka kulmin karta ma aha meel intaas qof qaadi karta ma aha halkaasaan nafka ka ama qoraxdiiyo kuleelka habeenkii halkaasaan markaa yaan dabeel ku qaadanaynaa oon isku waraysanaa ah, waa majaalistaan oo majlis kale ma bahaysana fadhiisanaba nataxadau fiiha waan ku sheekaysanaa qaala nabigu wuxuu yihi faidaa aataytum haddaad marka imaataan ila almajaalisi meelahaasi wadooyinka haddaad imaataan riwaayo kale waa kay aheed faidaa abaytum ila almajaalisa haddaad diidaan ila اmajlis inaad fadhiisataan wax kale haddaad diideen ayadana waa riwaayo kale labada way jirtaaye haddaad majaalista imaataan oo diideen inaad iska daysaan nahyigii hore uu nabiga nahyinayay nahyi taxriim marka ma aheen xoogo waxay ahayd uun min baabi awla wasaa'il buu marka hore nabiga calayh isalaatu wasalaam reebay kadibna maqaasidii ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam in la dhowro ayuu usoo dhaadhacay marka hore wadada fadhiista wadada dhibaato male laakiin inay xumaan ku gaarsiiso yaa laga baqaayay haddii marka aad intaad fadhiisato xumaantii laga baqaya aad iska dhawri karto fadhiiso wey marka waxaa weeyaan waa banaan tahay bishuruud bay ku banaan tahay faida abaytum ila majlis faida abaytum ila majaalis haddaad ataytum haddaad imaataan ila majaalis facdu dariiqa xaqahaa wadada xaqeedis <coughs> mariya buu nabi alayh isalaatu wasalaam jidkan xaqiisii mariya qaaluu waxay dhahen wamaa xaqu dariiqi wadada xaqeeda maxay tahay qaala qadulbasari argaynaad laabtaan jiddaad fadhidaa waxaan kusoo mari haweenkii dadkii baa kusoo kusoo agmari indhaha taagin ah, indhahada laab ha fiirinin wax muxaramo ilaahay kaa xarimay wa kaful adaa inaad wixii dhiba aad reebto oo adna aadan qofna dhibin wixii wax dhibaayana ka reebto wa raddu salaami salaamta inaad radido waa fadhidaayoo yusallamu lmaashi cala ljaalisi wey qaacidi qofka socda ka fadhiyu salaami waa lagu salaamaya wa raddu salaami salaamta raddi wa calaykum salaamta ku hay asalaamu ah, calaykum iyo salaam badana ah ha dhihine adaa fadhiistee wacalaykum salaamta waa inaad la fadhidaad aan lagaa waayin wa amru bilmacruuf macruufka dadka inaad farto wanahyi can ilmunkar xumaantana aad reebto oo wixii macruufaho ad aragto naseexada wanaagga inaad dadka u sheegto waa lagu soo maraayaa munkarka haddaad aragto reeb shuruudda haddii lagaa helo fadhiiso waddada laakiin haddaadan intaasi la imaan karin jidka ha fadhiisan macnaha waa saas baaba wuxuu ku saabsan alaabaar alatii wadooyinkii cala ariiqi wadada maabul aabaari eh ceelashii jamcu biirin weey allatii cala ariiqi wadada korkooda laga ku yaalay jidka la maraayo ceelasha laga dhisay laga qoday idaa lam yutaada biha haddaa lagu dhibaatoonin jidkii la maraayo ee wadooyinka waaweyn ee lagu safro haddaad qarkooda ceel ka qodo oo aad ugu talagashay inay dadka maraayo iyo ibnu sabiilkii iyo ay ka cabbaan dhibaatana aan laga baqaynin dadkaasi wax aan la arkaynin oo dadka ku dhacayaan unan ahayn oo ammaan laga qab laga aamin qabo dhibaato ma laha inaad jidadkaa la maraayo aad ceelalka qodo waxba dhib ma laha xadaثana cabduلlahi bn maslmة alqacnami can maliki can sumayi mawla abi bakri can abi saalix الsamaan can abi hurayra radi allahu canhu ana nebi sal slm qaal baynamaa rajulu biطariiqin wuxuu xilli uu nin wado socdo faاshtada calayhi اlcadashu oonkii baa ku daraaday aad buu u oomay fawajada wuxuu helooday nasiibkiis biiran ceel fanazla fiiha ceelkii buu dhex galay fashariba afku kaga soo cabay uma kharaja waa soo baxay faidaa kelbun aybaaba yalhad aybaaba hiraahinaya oo carabka lalminaaya yaakulu haraa rayska cunaaya min alcadashi oon dartis dacdi iyo rayska ceelka tiisaha ayuu carabka la dhacaya athara waxaa weeyaan ardu nadi carada qoyan baa waxa hara halkaasuu naf ka daaya faqaala rajulu wuxuu yihi laqad balaqa hada lkelba eygan waxaa gaaray min alcadashi oonka milu ladii oonkii oo kale kaana balaqa min ani gaadhay haraadkii oonka ani ahayey oo kala haya ogo waa nafley adoo kale oon oga qiyaas qaado tii buu ku xasuustay waa soo marray xadiidka fanazla biha ceelkii buu dib u galay famala'a khufah kabihiisii buudka ama khufkiisii buu soo buuxiyey maan biyo fasaqa kalba eegii buu waraabiyey xataa waa intuu afka kusoo qabsaday gacmahana kusoo fantay biyihiina afka kusoo qabtay iyo khufkii fashakara allahu lahu ilahi ku shukriya fagafara lahu waa u dhaafay qaaluu saxaabadii oo yaabtay waxay dhaheen yaa rasuul allah wa ina lanaa fi lbahaa'imi ajra la ajra bahaa'imta iyo xoolahan xayawaankan iyo naflaydan aan bini aadamka ahayn la ajran ajri baan ka helayna haddaan wax siino faqaala nabigu wuxuu yidhi fii kulli daati kabadin rabin radbatin ajr bahaa'im keliya maaha wax allaala wixii kabad u saaxiiba beer radbatin qoyan oo nool baa loo jeeda xayawaankii nool oo idil waxa loo nool arrimaad waxay dhaheen radbada waxaa loola jeedaa markii xayawaanku uu aada u oomo beerkiisibaa ifraazaad samaynaya oonkii daraa darteed ayaa beerkiibaa dhididaya qoyaan buu marka yaa korka ka fuulaya saasa qaarkood yiri fii kulli daati kabadin raطba beerkii u saaxiiba kulligii qoyan ajrun ajr baad ka helaysa haddaad cunto iyo cabitaan siisa buu nabi salى اllah alيه alih wasalam ajr baad ka heli xataa xayawaanka muftariska ah qaar culamada ka mid ah waxay leeyihin midka dallayska xataa intaad biyo siiso oo oonka baas ka reebto waad dili kartaa kadibna wakadalika alkaafir alxarbiy baabu ibaadat aladaa wixii dadka dhibaya in waddooyinka laga zuuliyo oo jidadka iyo la nadiifiyo oo la hagaajiyo aadaabta islaamkay ka mid tahay iimaankiina ka mid tahay oo waxyaala dadku ay fududaysteen damba ka lahayn wey waddada la maraayo in lasii ciidhiyo oo qashin lagu daadiyo oo filgimaha iyo waxaasoo dhan lala aadiyo wixii la gowracday qashinkii uusaska waa la yaqaana marka shareecadeenna waa khilaafsan tahay waxa ayadaa shareecadiina waa dhinac inagana dhinac baa taaganna marka diintaana ah in la qaato oo xaqi weeyaan alxaqu xaqu yutabac qaala hamaam wa qaala hamaam can abi hurayra radi allahu canhu can nabi sal slam yumiitu laadaa waxa dadka dhibaya can ariiqi waddada can ariiqi uu ka zuuliyo yumiitu laadaa dhibka oo uu zuuliyo can ariiqi waddada ka zuuliyo sadaqatu sadaqa wey waxyaalaha sadaqaadka ah waxaa ka mid ah wixii dadka dhibaya waddada ka qaato inaad xoolo bixisa keliya sadaqadu ma aha duruqdaa khayrka oo idil baa sadaqa lagu magacaabay xadiidkanna waxaa weeyaan isagoo mawsuul ah musanifka wuxuu ku wasiliyay isagoo dheer fi ljihaad kitaab aljihaad baabu اlgurfa wاlculiya almushrifa wagayri اlmushrifa fi suduuxi wagayriha hadda wuxuu ka hadlayaa guryihii guriga mxuu ahaa sadxiga leh guriga maaratay gorofada ee koreeya ee dheer culiyada la yidhaahdo midka aan sadxi ay korka kore aan wax laga sii saarin iyo midka aan laga saaray intaasu ka hadlaya waxaasoo dhan waxba dhibaataa male guri gorofaa dhiso sadxiga kore ee guryaha kale ka koreeya wax sii kor saaro alurfa qolalka guryaha wاlculiyatu iyo alculiya اmushrifa yani alquraf اmurtafica ah, murtafic eh, eh, wayaala meelaha korraa la yihahda guryaha korkoreeya ee wax laga fiilin karo wagayr اmushrifa iyo qurafta iyo guryaha aan koraynin fi suduuxi inta soo sheegnay hadday sadxi kor ka saaran tahay iyo guri korkiis iyo wagayriha mid dhulka un laga bilaabay oo wax kale sii kor saareen intaba waa banaan tahay bisharti inaadan iidaa iyo dadka dhibayn hadday guri kore samaysato oo dee cawraadka dadkaad kor ka fiirsato oo qashinka kusoo daadiso oo kusoo tuurto oo waxyaalahaas hadday tahay kuma jirto taa xaaraam weeyaan waa dhibaato laakiin si ahaantaada ad gurigaada aad ka adag tahay ilaashanayso jiraankan aadan dhibaato u keenaynin <clears throat> dhib ma laha meel kore inaad fuusho inaad meel kale fuursho dhisato waxba dhibaataa ma laha xadaثna cabdالlahi بn mحamedi almusnidi weyaan qal xadaثna ibn cuyayna sufyaan ibn cuyaynata can الzuhriyi can curwa bn الzubayr can usama bn زaydi radي الlahu canهuma waa saxaabiy ibnu saxaabi zayd ibnu sharaxbil اlkelbi xibu rasuuli الlahi baa dhalay asaguna ibnu xibu rasuuli الlahi wey aad buu nabigu u jeclaa salى الlah alيه wasalam qaala wuxuu yihi ashrafa الnabiyu calىa uطb nabiga calayh الsalaam baa wuxuu hinqallocsaday oo saa u fiiriyey intuu ka kor fuulay calىa uطumin derbi korkiis min aadaabi اmadiina magaalada madiina derbiyaheedii ka mida xusuunta iyo derbiyaha waa la dhahaa murtafic min murtafacaatiha meelaha korkoroo dhanna waa la yidhahda aadaab xisni iyo jidaar ayuu nabiga alay slam intuu fantu kor u fiiriyey markaasi deena magaaladii hoostiisa guryihii gaagaabnaabu saa usoo fiiriyay rasuulka alayh salaatu wasalaam halkaa isagoo saara buu uma qaala wuxuu yihi hal tarawna maa araa waxaan arka ma aragtaan inii araa waxaan arkaa buu nabigu yihi mawaaqica alfitan fitanta meesha ay degayso khilaala buyuutikum guryihiina dhexdooda ka mawaaqici lqatari roobka meelaha uu dego oo kale roob hadduu da-aayo roobkii wuxuu ku daaya xaafadiibu kudi guriga hortiisu ku daaya dhinacan kaga dhici dhinacan kaga dhici korbu kaga dii sidaasoo kale fitan da-aysa oo sida roobkii oo kale dii oo guryihiina dhexdooda ku da-aysaan arkaa buy rasuulka sala allahu alay ali wasalam waxaa weye calaama min calaamaatihi salawaat min calaamaati nubuwa waxuu ishaaraya rasuulka alayh salaam waxaa imaan doona waana midda dhacday in madiina xataa ka dhacday in dhibaato badan ay eh, qoladii la dhihi jiray asxaabu mxuu eh, ahaa eh, macrakat alxara macrakada aldhiij dagaalka dhacay eh, nimankii ka yimaada ciraaq iyo shaam iyo kusoo duuleena eber ka dhigeen waa dhacday islaamka dhammaan dhibaatooyinkii gadaashii nabiga alay slam dhacay cumar ti lagu dilay fitantii ibn cumaan lagu dilay radia allahu canhu tii mucaawiye iyo cali dhex martay ilaa yowmina haada intaasay balaayadu socotaa oo da'aysaa intaasay da'aysaa rasuulka sheegay sala allah alay alih wasalam ah, fitanta ayada ahna waxay noqon kartaa fitan shahawaada iyo mid shubahaada mid badanka ku dhacda iyo mid dhulka ku dhacda way noqon kartaa marka midda shahawada ah ee hadda maaratay faafteed ogtihiin waxaa adduunka maanta ka dhacaya munkarkii wixii ka dhacayay wadamadii reer galbeedka iyo gaalada iyo asxaabu shuruur waxay soo baafinayeen guryaheena dhexdooda hadda da-aya oo dhex qulqulaya wax ah, allaala wixii munkar ahaa iyo macaasi ahaa ama video iyo imaan t v a laga fiirsado ama muxuu ahaa internet iyo baalshan laga fiirsado bianwaacihi intaasoo magac loo bixiyey waxaasoo dhan ba hadda fitanoo da-aysa fii khilaali buyuut guryaheena dhexdoodana dhex qulqulaya ku dhex jira ka sheegay rasuulka markaa uu hadlaya rasuulku waxaasoo dhan ma jirin nadiif bay ahaayeen shacabkaa shacab waxay ahaayeen ilaahay doortay subxaana wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaamna amarkiisa ku toosan fitanta kale ee shubahaadka ahna ayadana way ku dhacaysaayo iskhilaaf iyo isdabamar iyo fikir isku khilaaf iyo caqiida isku khilaaf iyo waxa uu maarata shareecada ku jirinoo lagu soo daro fara badan oo shubahaada ayaguna waa kuwa oo doodoodii iyo daliilkoodii iyo murankoodii nin walba uula taagan yahay ow rabo inuu marsado ka kale ayaduna waxaaso dhan oo fitana soo fakatay qaala xada marka waa almacsuum man casamahu llah qofka ilahay badbaadiya unbaa badbaadaya cismadana waxaa weeyaan in ilaahay laga barya subxaanahu wa tacaala oo la yidhaahdo ilaahay diintaanada ilaahu noo ilaali alatii hiya cismatu amrina in la yihahdo ilahi laga baryo diintana la fahmo quraanka iyo sunada la barto oo la fahmo naam ictisaam bilkitaabi wasuna in lagu dheganaado qaala xadaanaa yaya haddii kale dabeesha ku qaadqaadi oo hadba dhan kuu shubi macaasidii iyo munkaraadkii baa ku jiidani waxaad iskaga reebta mahaysid fikirkii khilaa maarata qaribnaa baa kusoo maraaya oo ku jiidanaya haddaadan maaratay xarig adag haysanin oo quraanka iyo sunada aadan fahmin qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr <clears throat> qala xadaana leyl an uqayl can ibni shihaabin qala akhbarani cubaydullahi bn cabdillahi bn abi thawr can cabdillahi bni cabaasin radi allahu canhuma qaal lam azal kama zuulin bu lahy cbdullahi bn cabaas xariisan inaan ahay mid ku dadaalaya calaa an asala inaan weydiiye cumara radia allahu canhu cumar bn khadaab can ilmar'atayni labadii haween oo min aswaaji nabiyi nabiga haweenkiisa kamida sal slam allatayna labadaasoo qaala allahu ilaahay uu yidhi lahumaa in tatuuba ilallaahi faqad sagad quluubukuma ha toobad keenaada toobad keeni weydaan de waxaa weye ilaahay baa nabi maxamed iyo jibriil iyo malaaigti kalaa garab u ahe toobad keena faqad saqad quluubukuma quluubtiinni baa leexatay ah, quluubtiinni baa leexatay oo xumaani dhibaataad ku dhacdeen oo waxaan loo baahnayn oo shirqoolood nabiga ku samayseen baad faraha la gasheen mid sirti faafisa iyo mid kaloo isgaashaanbuursadaan iyo arrimihii oo sii baafisaan saqad quluubukuma faxajajtu canhu aayaddaasaan marka labada qof ee laleeyahy inta tuuba quluubakum quluubukumaa laleeyahay qalbigooda leexday kuway yihiin cumar baan in badan wiideeyey oo wiideeyey bal inaanu mar un fursad ka helo siaan u weydiiyo lanna cumar wuxuu ahaa rajulu muhaab nin laga hebaystu ahaa nin lagu dhici karo wax iska weydiin kara ma ahayn aad bay uga cabsan jireen uga xishoon jireen marka cabdulahi bin cabdullahi bin cabaas wuxuu leeyahay mudday u qaaratay riwaayinka qaarkood sana sanay ku qaaratay faxajajtu macahu maciisa la xajiya cumar facadala markaasuu wadadii aan soconay ka leexday wixii socoto layahay wacadaltu macahu waan la leexday bilidaawati ubadii mugeysadeeda biyaheed waa khaadim ayaan la leexday oon isagii baan biyihii u qaaday fatabaraza cumar radia allahu canhu waa xaajo gutay oo banaanba uu banaan baxay yani baraaskii iyo makaanu qadaa'ilxaajihi meesha xaajada lagu gudanayay ayuu aaday uma jaa waa yimid kadib fasakabtu waxaan ugu shubay calaa yaday labadiisa gacmood min alidaawati ubadii biyaheed weelkii biyaha yaan ugu shubay gacmaha oo fatawada waa faraxashay oo waa weysaystay fursaddaa marka khidmada ahay labadooda keligoodna ay yihiin haddana uu khidmadiisii uu gacanta ku hayo ayuu oga faa'iidaystay oo faqultu waxaan idhi bu yidhi yaa amiira almu'miniin muminiinta amiirkeediiow manil mar'ataani waa kuwe labada haween min aswaaji nabiyi haweenkii nabiga alay slam ka tirsan allataani labadaasoo qaala allahu caza wajal lahuma uu yidhi in tatuuba ila llahi faqad saqad qulubukuma waa kuwe fa qaala wuxuu yidhi cumar radia allahu canhu waa cajaman laka ya bna cabaas ibna cabaas oo la yaabbaa tahay wax lala yaabaa tahay cabdullahi bn cabaas waxaa lagu yaqaanay inuu aad iyo aad uu yahay nin su-aal badan cilmiga aan ka gabanin su-aashiisa xataa markii la su-aalay uu yidhi cilmiga maxaad ku heshay uu yidhi biqalbin caquul wa lisaanin sauul buu yidhi qalbi caqli badanoo waxweeleeya iyo carab su-aal badan buu yidhi waxaa kaloo lagu yaqaanay aayaadka qur'aanka si gaara ah inuu cinaaya u seero tafsiirkeeda iyo fahamkeeda ayaa lagu yaqaanay ducadii nabigana waa kii lagu ogaayo nabigu uu yihi allahuma callimu taawiil intaa marka adigoo ibnu cabbaas oo sidaa ah inaad masaladan inta ay kaa maqnaato su-aasheedana ka cabsato ka xishooto la yaabbaad leedahay maxa kugu dhacay caaishatu waa xabsatu wey jawaabtan waa sii labada haweeneed aayaddu ay sheegtay waa caaisha iyo xafsa ayuu yihi cumar radi allahu canhu caaisha iyo xafsa weeye markay ay xafsa sirti ay faafisay nabiga calayh isalaatu wasalaam maariya alqibdiya markii uu la oo addoontiisii aheed oo suriya u aheed oo nabiga alay slam suriyadiisii aheyd ibraahim biba u dhashayba ay xabse ku ogaatay ayuu wuxuu yidhi arrintaas ha u sheegin qofna gaar ahaan caaisha maalinta caaisha aheyd maalinta caaisha ahayd maalin ahaan meeshan waa dhici kartaa guriga xabsa inuu ahaa markaa waa ku ogaatay arrintii caaishana hau sheegin way sheegtay marka ah. uma istaqbala cumaru alxadiida cumar markii jawaabti jawaabtii markuu ka bixiyey oo labadii haweeney la weydiiyey uu sheegay qisadiisay ku timid buu marka qisadii buu marka ka dhexgalay iyo sidii ay nabiga alayh salaam u carooday iyo tacsiirtii uu sameeyey iyo inuu bil idil ka dhaartay iyo meesha uu nabiga fuulay arrintii marka min limbaabi faa'iida oga faa'ideeyey uma istaqbala cumaru cumar wuxuu qaabilay alxadiida qisadii inuu ka sheekeeyo yasuuqu asagoo kaxelaya qisadii oo dhanba faqaala wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa aniga iyo wajaarun lii ninaan daris nahay min alansaar reer ansaareeda fii bani umayata bni zayd xaafaddaa reer bani umaya bnu zayd baan degeneen aniga nin reer ansaareen aan daris ahayn wahiya xaafaddaasna min cawaali almadiina buulooyinka kore ee madiine ayay ku taalla cawaalida waa xaafadda toonka ah magaalada toonkaa kuwa raacsanee buulooyinka lanahreenaga ayaa cawaali la dhihi jiray qaarkood laba mayl buu u jiray magaalada madiina oo ka fogaayeen wa kunaa waxaanay natanaawabu nuzuula soo degidda cala nabiyi loo soo degayo toonkii buu joogaa nabiga alay salaam in laga imaado buulooyinka iyo tuulooyinka korkore iyo laga imaado magaalada la imaado way adag tahay mar walbaba oo meeshii baa fog dana badan baa leeyahay marka cilmigii inuu dhaafo iyo waxyigii iyo wixii cusbaa iyo awaamirtina saxaabadu ma rabaan marka waa maorkaysanayaan waxayuu yidhi wa kunaa natanaawab kuwa maalmaysanaa maalmaystaan ahayn an nuzuula soo degid cala nabiyi nabiga alay salaam loo imaado ayaa aniga ninkaa dariskaa ku maalmaysan jirray oon ku moorkaysan jirray fayanzilu yowman maalin buu soo degaayey wa anzilu yowman ma maalin baan imaanayey faidaa nazaltu markaan magaalada imaadoon masjidka nabiga imaada rasuulka calayh salaam ji'tu waan u imaan jiray ninkii saaxiibkay ahaa waxaan oola imaan jiray min khabari dalika alyowm maalintaa wixii khabar oo dhacay min amar awaamir lis amray hadday tahay wa hayrihi iyo wixii kale oo jira oo soo cusbaanaaday ayaan u keeni jiray habeenkii baa lakaa war qaadan aayaddaasaa soo degtay axaadiistaasu nabiga ku hadlay awaamirtaasaa lais amray waxaasaa la sameeyey baan dhihi jiri waidaa nazla markuu isaga soo degana facala mila sidaasu kale samayn jiri in casharkii uu iska baaqdo oo sidaa ku tago maynan ogolaan jirin maynan ogolaan jirin haddii dan qabato iyo duruuf cashirka asagaa waa laga daba tegaya kii dhegaystay baa laga soo dhegaysan oo laleeyahay noo sheego noo akri waidaa nazla facala mila wa kunaa waxaanayn macshara quraysh haddaan nahay reer quraysheed naqlibu nisaa haweenka waan ka adkeen buu yidhi nimankaa maa ka ka imaade qurayshte haweenka waan ka adkeen falamaa qadimnaa markaan soo galnay cala alansaar walaalahana reer ansaar markaan u soo galnay idaa hum reer ansaareed qoomun waaba rag taqribuhum nisaahum haweenka ay haweenkaaba ka adagba fadafiqa nisaauna haweenka anag waxay gudogaleen aan hadda ka hor meel iska saarray yaakudna inay ka amar qaataan oy ka tala qaataan oo ka calay qaataan min adabi nisaai lansaar ansaar aadaabtoodii iyo qaabka ay ragga oga adkaadeen iyo si u dhaqmi jireen ayay ka qaateen haweenka anagii oo ku taahureen waa kuwa adda dibadaha aadaya soo arkin dibadda markii la aado isbeddel baa dhacaya saasaa maha isbeddel baa dhacaya haweenka ayada aheedee dhaajoogta lagu haye naag baa tahay iyo waa lagaa weyahay iyo talada waa lagaa leeya lalaha agga markay tagaan wax badan oo kamid a ah, isbeddel baa ka dhaca o laga sheegay sooma a xataa midkood uu calaacalay baan maqlay kubaa calaacalo yidhi heblaay intushow aad u cadaadisay markaa walaalay xagga joogda si fiican baan kuu qabay hadda adi si fiican iqab buu yidhi <laughs> eh, eh, marka wuxuu leeyahay fadafiqa nisaauna yaakhudna min adabi nisaa'i lansaar haweenkii ansaar aadabtoodii bay qaateen fasixtu calaa imraatii waa warmooga marka cumar maalin un baan haweenaydaydi yar canaantay ku dhawaaqay fa raajacatnii ugu soo celisayba loogamana baranin fa ankartu waan ku inkiray an turaajicanii inay soo celiso dagalka un lalmi jirtay anugu un canaanan jiray ayadiioo jawaab ugu soo celisay waa maanta faqultu waxaan ihi markaasaan inkiray oon la yaabay oon qaadan waayey fa markaasa waxay tihi war ma ogida walam tunkir walima tunkiru maxaad u inkiri an uraajicaka inaan kugu celiyo inaan hadal kugu celiyo on ceshado maxaad u inkiraysaa fa wallaahi baan ku dhaartay ina aswaaja nabiyi haweenkii nabiga calayh salaam baaba la yuraajicannahu nabiga ku celiye nabi maxamed baaba haweenkiisii ku celiyaan oo ay habal dhex maraaye wa ina ixdaahunna midood latahjuruhu nabigay ka hajirtaa alyawma maalin iyo xata leyl ilah ba laga gaaro maalinii habeen bay baa afka tuurtaa oo u cadhaysnaataa nabi maxamed alayh salaatu wasalaam oo rasuulka calayh salaam ayaga kala aamusaane sideed adiga hadda hadalkayga u qaadan lahayd ma wixii hore ku daaraysaa wey faafzacatnii wuxuu leeya way way argagixisay aad bay hadalkeedaas ii argagixiyey meesha haweenka ay marayaan xataa ummahaatu lmu'miniin inay meeshaas ay maraayaan faqultu waxaan idhi khaabad waxaa hoogtay man midii facalad samaysa minhuna haweenka nabiga ka mida arrinkaas samaysa bicadiimin wax weyn bay khasaartay walla way khasaartay midda waxaa samaysa ee nabi moxamed alayh salaam maalin idinka aamusan oo u cadhaysan oo la murmaysa taas inkaar baa ku dhacdaa iri bu yidhi uma jamactu waxaan kulmistay calaya iyaabi dharkaygii baan qaatay buu yidhi waa labistay fadakaltu calaa xafsata xafsaan u galay haweenka laga sheekay gabadhiisii baa kamid a xafsa binta cumar oo nabiga u qaba calayh salaam faqultu waxaan ku yidhi ey xafsa xafsaay atuqaadibu xidaakun midiin ma u cadhaysnaataa rasuulallahi sal slam alyawma maalin xata leyl ila habeen laga gaaro ma dhacdo inay midiin nabiga u cadhaysan tahay oo la muranto ay ka hijrootaba maalin idin ilaa habeenkii faqaalat waxay tii nacamaha waa dhacdaa faqultu waxaanin khaabad wakhasirat midda saa samaysa way hogta khasaartay afatamunu maamin bay ka tahay afata'man maaamin bay ka tahay an yaqdaba allahu inuu ilaahay cadhoodo liadabi rasuuli an yaqdib allah inuu ilaahay cadhoodo liqadabi rasuulihi rasuulkiisa cadhadiisa uu cadhaysan yahay darteed inuu ilaahayna u cadhoodo oo fatahlikiina aad halaagsanto inaad halaagsanto ama kuwa halaagsamaan nabiga alayh isalaatu wasalaam cadhoonaya nabiga hadduu cadhooday ilaahay subxaana wa tacaala nabigiisa meesha u carooday waa u caroonaya marka arrintaa maaamin baa ka tihiin laa tastakirii buu yidhi gabadhiisii si gaar u waaninaya na ha badsanin calaa rasuulilahi sal ly slam hadalka ha ku badinin hadalka iyo muranka iyo ka hor hadalka nabiga ha ku badinin walaa turaajiciihi hana ku celinin fii shayin wax uu kugu yidhi jawaab ha ka celinin walaa tahjuriihi ha ka hajirin oo haddaad la hadashana cadho iyo afkan tuurayaa iyo maalin ka maqnahay warkaa jooji wasaliini weydiiso maa badaa laki wixii adiga aad rabtaan in weydiiso haddaad masruuf iyo dhaqaale iyo dala kala rabto ana aabbaha kuga qabanaya ani imow lakiin nabigaas ku taagin joog laa yaguranaki waxaan kaloo ku leeyahay buu leeyahay laa yaguranaki yuuna ku kadinin an kaanad inay tahay jaaratuki gabadhaa lagula qabo ee caaishaa waa caaisha hiya awdaa awdaa minki inay kaa qurux badan tahay wa axaba ilaa rasuulilah nabigana uu kaa jecel yahay sal slam yuriidu caaisha ujeedahay gabadhaasi kaana qurux badan nabigana uu kaa jecel yahay say u dhaqantaan u dhaqmi intaad tirahda hakadsoomin buu le laa yaquranaki an kaanat jaaratuki inay tahay hiya awdaa minki mid kaa qurux badan oo waxaba ilaa rasuulilahi kaa nabigan uu kaa jecel yahay alayh salaam ha ku kadsoominoo waay say samaysoo kale ha samayni gabadh yar oo nabiga alayh salaatu wasalaam gashaantinimo ku guursaday haddana uu jeclaa aad iyo aad nabiga alayh salaam uu jeclaa kaa wanaagsan kaa qurux badan wey saasuu leeyahy haddii isku dhac imaad adun maqan wa kunaa waxaan ahayn buu leeyahay taxadahnaa cumar baa sheekadii sii wada wuxuu leeya kunaa taxadatna waxaana kuwa ku sheekaysta ana kasaana qabiil wey niman reer shaama oo aslulcarab ah oo ruum dowladdii ruum ka tirsan ayay ahaayeen oo cadaawad muslimiinta u hayey waxaan maqlay nimanka kasaasinada la yidhaahdo tunciru inay u kaba xidho annicaala kabo liqaswina annaga duulaanka anaga dartiis bacd ariwaayaat albiqaala qaarkood alkhuyuul marka tuncilu nicaala likhuyuulihim fardahooday kaba u samaynayaan dhulku waa dhul saxraa oo dhagxleeya oo buuraleeyah oo farduhu ayn ku socon karin marka waxay u samayn jireen wax kodaha qoob eh, qoobka fardaha ka ilaaliyo kabaa ayay u samayn jireen marka nimanka khasaasinaha inay fardahooda u kaba xidhayaan oy duulaan soo wadaan inay nagu soo duulaan warkaasaan haynay oo mukhaabaraadkii wararkaan ku helnay liqaswinaa siay nagu soo duulaan fa nazala waxaa degay buu leh saaxiibii saaxiibkay yowma nowbatii maalintii maalintiisii ahayd ee kalkiisii ahayd buu degay ninkii saaxiibada ahayn masaajidkii nabiga calayh salaam iyo magaaladii u degey fa rajaca cishaan habeenkiibuu imaaday fiidkii buu imaaday fadaraba baabii albaabkaygii buu garaacay darban shadiidan garaac daran buu albaabkii garacay si xooga oon ooga baranin ayuu albaabka u garaacay wa qaala wuxuu yidhi ahumaho ayuu yidhi war meeshan ma ku jiraa kii ah, aad bu isku maarta waa si aan caadi ahayna de garanay auma huwa war halkan ma ku jiraa auma aama meeshaasi huwa asagu ma ku jiraa cumar buu ka wadaa eh? anaa'imun huwa ha ku darso ma hurdaa ahama huwa baa ii qoraan kelia anaa'imun tana waa jirta arkay nusqo kala arkay ahama meeshaan huwa ma ku jiraa ama anaa'imun hu miyuu hurdaa intuu garaaca albaabkiisa xooga wuxuu leeya cumar fafazictu markaasaan argagaxayo fakharajtu ilayh ku soo baxay waa u baxay xaggiisi wa wuxuu yihi cumar wa qaala ninkii asagaa ah, wuxuu yidhi xadatha amrun cadiim war weyn baa dhacay arrin weyn baa dhacay qultu waxaan idhi bin maa huwa war muxuu yahay ajaaءad kasaanu war ma nimanka colkaahan sugaynay khasaanaha ayaa yimid oona soo weeraray qaala wuxuu yihi laa maya bal acdam minhu wax ka weyn waa adwalo dhibaatadeedana ka dheer ayaa dhacay buu yidhi wax ka weyn oo ka dhibaato dheer khasaan maalin maan isku dhaceynaa oo goobta lagu kala bixiye nima wax ka dhib ka weyn oo nooga dheer urkudaalladeeda aan la soo aftiraynin ayaana haysata dhacday ballaqa rasuulullah nabiga calayh salaam baa furay nisaa haweenkiisa o dhan ba waa furay rasuulka alayh salaam soo musiibo maaha qaala wuxuu yihi qad khaabad way hoogtay xafsatu xafsa wakhasira wa khasaarta cumar gabadhiisa hadda ku taagan hadda ka horra waa u digey wuxuu yihi qad khaabad hoogtay xafsatu xafsa wakhasirad khasaartay kuntu waxaana hadda ka hor adunnu kii u malaynaya ana haadaa arrinkan yuushiku inuu soo degdegi doono ama yuushiku uu dhow yahay an yakuuna inuu dhaco fajamactu calaya waxaan kulmistay iyaabayn arkayga waxaan aan ka yaabanaa inuu dhici doono hadda ka hor baan ooga digey markaasuu calalihiisi qaatay oo isku sii daayey waa habeene salaada subax bur inuu ka gaadho masaajidka nabiga alayh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yihi fajamactu hiyaabii fasallaytu salaata alfajri salaadii subax baan tukaday maca nabiy nabiga alay slam tukaday fadakala markuu nabigu salaad tukaday wuxuu galay mashrabatan ayuu fuulay lahu asaga u lahaa meel kora weeyaan intaasuu musanifka u keenay xadiidka ah, alculiyatu algurfa walculiya walmashraba ah, markaa ah, walmushrifa mushrifadaasi waa mashrabadan waa meel kore oo alaabta la dhigto oo sharaabka lagu caba ayay ahaan jirtay ayb markay wax kore in la fuuli karo oo meel kore la dhisan karo ayuu usoo deliishanaya musanifka raximah llahu taala qisadoo dhan marka intaas u keenaya nabiga halkaasuu iska fuulay faxtazala waa ka fogaaday fiihaa meeshaasuu ku fogaaday nabiga caloweynkiisa kale waa ka wada dheeraaday mid gurigeeda uu jooga ma fadakaltu waxaan u galay buu leeyahay cumar calaa xafsata gabadhii xabsaheed fa idaa hiya tabki ayadoo ooyi baan la kulmay buyiri ayadoo ooyeysa qultu waxaani maa yubkiiki maxaa ka ooysinay alam akun miyaanan ahayn xadartuki kii kuu digay soo hadda kahor kuuma digin oo kuma dhihin joog saa u socotaan arkaa waad maqan tahay adallaqu kunase mayna furay rasuululahi sal slam warkanaan suuqa galay nabiga mayna furay qaalad waxay tihi laa adri ma ogi huwa asagu daa wakaas filmashurbati meeshaa kora saaranse inuuna furay kama maqal mana ogi laakiin wakaa naga fogaaday rasuulka calayh salaatu wasalaam fakharajtu waan baxay bui faji'tu lmimbara masjidka nabiga alay slam aan ku soo noqday mimbarkii baan ag fadhiistay fa idaa xawlahu gaararkiisa rahdun koox baa fadhida saxaabaho yabkii bacdun qaarkood baa ooya ilinta duugaya oo saxaaba haweenkii nabiga umahaatulmuminiinka ahay oo gacan ku jirana waa furay warkaasaa suuqa ayaa galay xaqiiqana ma aha fa jalastu macahum ayagii baan xoogo la fadhiistay qaliilan in yar baan la fadhiistay uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa ajidu waxaan helay kulkii igu taagnaa iyo kurbadii igu taagneed yaan la fadhin waayey waana cumar radia allaahu canhu asagu sidaa kuma qancaayo waa ka xoog badanya waa ka adag yahay dadka kale inuu soo salgaaruu rabaa oo nabiga calayhi salaam oo wax u dhawaadan la waayey isku minisku biimeen rabaa isku biimeen rabaa oo raba inuu u tago wuxuu leeya faji'tu lmashruba meeshii mashruubadeeda nabigu usaaraa baan imaaday alatii huwa fiiha nabigu ku jiray faqultu waxaan ku idhi lighulaamin lahu aswad addoon madowa nabiga u lahaa oo iridka fadhiya ayaa waxaan ku idhi ista'din licumar cumar nabiga idan u weydii oo waxaa tira cumar baa nabi allow taagan fa wiilkii asaga ahaa nabiga buu u galay fakalama nabiya buu la soo hadlay calayhi salaatu wasalaam uma kharaja waa soo baxay wiilkii faqaala wuxuu yidhi dakartuka waan kuu sheegay lahu nabiga fasamata waa iga aamusay amar layma siinin wuxuu leeyahy cumar fansaraftu waan soo gadoobay xataa jalastu maca arahbi kooxdii baan la fadhiistay aladiina cinda almimbari mimbarka ag fadhiyey uma qalabanii waxaa iga qalib noqday maa ajidu wixii aan helaayey waan isxajin waayey buu leeyahy faji'tu markaasaan imaaday oo fadakara milahu sidoo kale ayuu sheegay waa imaaday war nabiga u sheeg cumar baa meesha taagan dhe isagana waxaa layihi war waxba laiman sheegino waa laga aamusay waa soo noqday fajalastu maca arahdi aladiina cinda almimbar kooxdii mimbarka ag fadhiyay baan haddana iskala fadhiistay uma qalabanii ma ajidu faji'tu lgulaama faqultu istadin licumar cumar inaan u weydiiyey nabigu fadakara mila sidii oo kalea lagu yidhi falamaa wallaytu markaan soo jeedsaday oo inaan iska soo dhaqaaqo rabo markii saddexaad munsarifan xaal ah mid gadoomay faida algulaamu wiilkiibaaba yadcuunii ii dhawaaqaya cumarow soo noqa ile qaala wuxuu gu yidhi adina laka rasuulullah haddaa lagu idmay nabiga waa ku idmay soo gal baa lagu yidhi fadakaltu calayhi waan u galay nabiga calayh salaam faidaa huwa mudajicun wuxuuba ku jiifaa calaa rimaali xasiirin darin arkaheedii yani darin la soohayo iyada laisku dhabay dhexdeeda laisku dhabay oo dee qurquradii iyo xarkahaantaa leedahay baasha ayadaa oo wax kaloo ka xiga nabiga calayh salaatu wasalaam uusan jirin yuu nabiga ku jiifaa calayhi salaatu wasalaam laysa baynahu asaga iyo wa bayna darintaas ama jaambidaasi firaashu wax gogoloo udhexeeya ma leh wax jilicsan oo udhexeeyana ma laha qad ahara arimaalu xarkaheediibaa waxaa saameeyey bijanbihi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa waa ku saaxday marka xarkaheedii baa saamaystay rasuulka jirkiisii waxuu iskaga dhigay ilin ma lehe waa ku sawirmeen mutakiun wuxuu ku dangiigaa nabigu barkin ahaan calaa wisaaratin barkin min adamin maqaar laga sameeyey harqadeeda barkin harqadeedu ay tahay maqaar xashwaha waxaa lagu cubay suuf ahaana liifun liif uu yahay xaskul iyo calga iyo waxyaalahaasa liifka la yihahdaay waxaa lagu guray oo qajajafoo qananaf ah korkan kore wax ka saaran ee mar ahaanta ana maqaarba uu yahay la magdiyey ayuu nabiga ku dangiigaa calay slam barkin u ah fasalamtu calayh nabigaan salaamay calayhi salaam uma qultu waxaan ku yidhi wa ana qaami anoo taagan oon fadhiisaninba markaan salaamay kadib dallaqta nisaa'aka baan iri yidhi wixii ku taagnaa weylane ah, dantii u socday u weyne tan wey haweenkaadi nabi allow ma furtay fa basarahu nabigu araggiisiibuu kor u qaaday ilaya anigoo kor taagan fa wuxuu yidhi laa maya ma furin marka ishaacadii iyo wixii suuqa la geliyey iyo warkii lala orday ayuu soo afjaray cumar radia allahu canhu in waxba ka jirin ah, lamana ogolo ishaacaadka sideedaba in xaqiiqada iyo masderka khabarka uu ka imaaday in la salgaara la rabaa ah, ida jaahum amru min alamni aw ilkhawf adaacuu bihi walow raduuhu ila arasuuli wa uli lamri minhum lacalimahu ladiin yastabituunahu minhum waa ka ilahi subxana wa tacala leh marka kuwa aqoonta iyo macrifada iyo xogta haya ayaa la rabaa in loo weydiiye in lala ordo oo buuq iyo bulaan iyo suuqa wax la geliya ma aha cumar radi allahu canhu waxaa lagu yidhi laamaya uma qultu waxaan idhi bu yidhi wa ana taagan astanis yaa rasuul allah laba macnoba waa la geliyey istifhaam baa meesha ka maqan ah astanisu nabi allow makuu wehelyeelaa xoogow makula yar fadhiistaa kula sheekeeyaa kuu sheekeeyaa waa istifhaamta wa jirta riwaayo kale waxay weeyaan wa ana qaa'imun astanisu nabiga calayhi salaatu wasalaam aan u wehelyeelayoon rabo xoogow inaan furfuro caradii haysay aan xoogow intaan u yar sheegsheekeeyo inaan furfuro anoon rabayaan waxaan idhi yaa rasuul allah low ra'aytani qisadii uu ku furfurayo nabiga alay sla rab inu ku muusoodo ayuu dhexgalay riwaaya qaarkoodna astaanisu markaasuu nacab yihi nabi allow maku wehelyalahaa baa la yihi marka laakiin waa taagan yahay tan laakiin hadda sida ku cad waxaa weeyaan waxaan rabaa nabiga inaan xoogo yar furfuro u wehel yeelo oo waxshadii iyo caradii iyo wixii aan ka saaro markaasaa waxaan idhi yaa rasuula rasuul allow low ra'aytanii haddaad i arki laheed wa kunnaa waxaan ahayn macshara qurayshan haddaan reer quraysh nahay haddaan reer quraysh nahay naqlibu nisaa haweenka waan ka adkaan jiray falamaa qadimnaa calaa qowmin qolo markaan usoo galnay taqribuhu nisaahum haweenkooda ay ka qaalib noqonayaan falamaa qadimnaa calaa qowmin taqribuhu nisaahum haweenkooda rag ay ka adag yihiin baan usoo galnay oo haweenkaana waadeena ku ta'auray intaa markaan leeyahay baa fadaakarahu markaas ka sheekeeyey haweenkii iyo say ugu ta'aureen fatamasama nabiyu sala la ala sl nabigaa muusooday nabigaa muusooday calayhi salaatu wasalaam intaas u jeeday uma qultu waxaan low ra'aytanii haddaad arki laheed nabi allow wa dakaltu calaa xafsa anoo xabsa u galay zawjadii nabiga cumar u dhalay wey faqultu ku idhi laa yagawranaki nahoy ha ku kadsoomin an kaanat jaaratuki midda dararadaada ee lagula qaba inay tahay jaaraha waxaa laska dhaha haweenada laisla qabo nacam hayru jaaratiha xadiidkii umu zarci waa kii ku jiray an kaana jaaratuka inay tahay hiya awdaau minki mid kaa qurux badan oo axaba ila nabiyi nabigana uu kaa jecel yahay yuriidu caaisha oola jeedaaye iyaan ku idhi xabsana nabigaa uu kaana jecel yahay caaisha wayna kaa qurux badan tahay ha ku dayanin markaasuu fatamasama ukra nabiga mar kale haddana muusooday fajalastu haddii laba jeer nabiga muuse maxaa u yaalla waa furfurmay nabiga alayh salam waa fadhiistay cumar sheekadiisu marka si wax fadhiistay fajalastu waan fadhiistay xiina ra'aytu markaan arka tabasama asagoo ii muusooday uma rafactu basarii markaasaan indhaha kor u taagay meeshuu ku jiray fii beytihi gurigiisa yaan saaisha u mariyey fa wallaahi baan ku dhaartay maa ra'aytu ma arkin fiihi guriga shayan wax yaruddu lbasara aragga soo celiya hayra ah, ahbatin alaa ah. maqaar waxaan ka ahayn ahbadu waa jamcu ihaab iyo haab kale waa maqaarka ayaa la yihahdaa saddex maqaar ayaa meesha saa u suran weli la megdinin faqultu waxaan ii bu yihi udcu llaaha ilaahay noo bari nabi allow falyuwasixa noo waasi ha waasiciyo calaa umatika ummadaade ah, waad arta waxa lagu sugaya adiga rasuulka allah qaa'idkaaba sidana ummadda ilahay u bari bal faqrigan iyo dhibaatadan hanaga dulqaadee fa ina farisa waruuma labadii dowladeed xilliga u waaweynaa reer faris iyo reer ruum usica caleyhim waxaa loo waasiciyey xoolihii iyo adduunkii wa dunyaa baa la siiyey wahum laa yacbuduun allah ayagoon ilahay caabudoon gaala haddana addunyada faraha laga geliyey annagana waa kale sida la nahay wa kaana mutakiya nabigu waa dangiigay markuu hadalka cumar ku hadlaayayoo faqaala wuxuu yidhi awa fii shakin anta ya bna khadaab cumar binu khadaabow ma shaki baa kugu jira kuwan inay cujilat lahum dayibaatuhum fi xayaati dunya in loo soo dedejiyay adduunyadoodii innagana aakhare aan rabna inaan u shaqaysano oo waxba aanan u hanqaltaagin adduunyada arrintaa iyada niyo maxaa kugu dhacay ma shaki baa kugu jira kuwan xoolaha dil la siiyey kuluu washrabuu kuluu watamatacuu qaliilan weeyaane inakum mujrimiin baa u taalle waxa iska cunaan aakhare waxba ugama horeeye ulaaika qowman waa qolo cujilad lahum loo dedejiyey ayibaatuhum macaankoodiiyo barwaaqadoodi iyo fi lxayaati dunya loo dedejiyey faqultu waxaan ya rasuul allah istakfir lii hadalkaa aan ku hadlay meel baaban ka dhacaye xoogow inaan hadalkaa kugu dhahaa hortaada ka dhahana ma fiicneene ilahay dambi dhaaf ii weydii faاctazla الnabiyu salى الlaه alيه waslm buu cumar leeh waa ka fogaaday min ajli dalika اlxadiiثi sheekadaas daraaddeed xiina goortii ay afshadu xafsatu xafsa faafisay ilaa caaishata u sheegtay qofna u sheegin baa lalahaa ayaa lagu ogaa markaasi deena sirtii faafisay oo sheegtay tiibu markaa nabiga calayh salaam ka cadhooday waa ka fogaaday wa kaana qad qaala kii yidi buu ahaa nabigu maa ana bidaakhilin calayhina shahra bil u geli maayaani bil ayuu yidhi soddon beri ma dhihin tira ma sheegin ee bil buu sheegay rasuulka calayh salaam min shiddati mawjatihi caradiisii calayhina haweenka u cadhooday darteed ayuu yihi bil u geli maayo xiina caatabahu اllah markii ilahay nabiga canaantay lima tuxarimu ma axala allahu laka baa lihi nabi maxamed alayه salaam dib dambe u cabi maayo malabkaas waayo xaaraan ama dib dambe ugu dhowaan maayo maaliya alqibdiya labada qisaba waa la sheegeen midda malabka fi ku jirtaa midka kalena sunanka weeyaane marka dib dambe oogu noqon maayo waan iskaba dhaafay tiibaa ilahay ku canaanta waxaa lima tuxarim ma laka tabtaqi mardata azwaajik haweenkaada inaad raali geliso adoo raadinaya wax ilahay kuu xalaalaysa iskaga xarimi kartaa qad afar allahu lakum taxilata aymaanikum baad dhaartiina aad ku dhaarateen taxiladeeda ilahay baa inii soo dejiye oo kafaaratulyamiin baa jirte kafaaradaada gudaal yiri ha iska xarimi wax ilahay kuu baneeye canaantaasuu nabiga calayh salaam la canaantay haweenkanaa sababtaa ilahaawey waa u carooday rasuulka markaas wuxuu bil inii dhawaan mahayo falamaa madad markay dhammaatay tiscun wa cishruuna markii sagaal iyo labaatan beri ay dhammaatay dakhala calaa caayishata buu nabigu u galay fabadaa biha caayishuu ka bilaabay kalkeedii baa laga yaaba caaisho inuu ku hagaagsanaa oo uu kuwa kale lasoo dhameey caaisho ay ku xigtay ayaa dhici karta fadakala calىa caaishata fabada biha waa ku bilaabay faqaalat lahu caaisha ku tiri inaka adigu aqsamta waa dhaaratay nabi allow anlaa tadkhula calayna shahran bil inaad noo soo gelaynin baad ku dhaaratay wa inaa anagu haddaan haweenkii nahay asbaxna waa waa bitiscin wa leyla sagaal iyo labaatan habeen oo noo dhammaatay subaxdeedii baan taagannahay acuduhaa caddan anaa tirinay sagaal iyo labaatan beri oo noo dhamaatay nabi allow soddon maana gaarin faqaala nabiyu sal slam wuxuu yidhi ashahru tiscun wa cishruun bishan waxay ku dhammaatay sagaal labaatan anigaa soddon ma sheegin bil baan sheegay ah, qofka hadduu yidhaahdo dayntan aan kaa qaatay bil isi maalinta sagaal labaatanaad bishoon dhammaanin kuma dhegi kartid haddii laakiin sagaal labaatan ku dhammaato waad ku dhegi kartaayoo kuma dhihi karo soddon ma gaarin kuma dhihi karo haddaad bil sheegto wey laakiin haddii tiro la sheego tirada ayada waa inay dhammaato soddonka waa inay gaadho walow bisha sagaal labatan baa ku dhamaatee sagaal labaatan ba ha ku dhamaatee marka nabigu bil buu yihi bishina waxay ku dhamaatay sagaal y labatan bu kudhamaatay qaalat caaisha waxay tihi faunzilat aayat takhyiir aayaddii khiyaargelinta yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika in kuntunna tiriduna xayaata dunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiilantaas aayaddaa soo degtay haddaad rabtaan adduunyada iyo ziinadeeda iyo quruxdeeda kaalaya oo oh, waa ina furayaa si wanaagsan baan ini furaayaa haddaad ilaahay rasuulkiisa aakhre iyo aad rabtaanna da waxa wey fa in allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima ah, khayr iyo wanaag baan idin rajaynayna baa layidhi aayaddaasa marka soo degtay aayatu takyiir baa la yidhaahdaa hadday uu ninku reerkiisa uu yidhaahdo khiyaar baad leedahay inaan ku furi iyo inaad joogi oo tidhaahdo furiin baan doortay horay ka furmaysaa marka nabiga calayh isalaatu wasalaam aayaddii buu ku dul akhriyey fabadaa bi anigu igu bilaabay buu lehay nabiga caaisha awala imra'atin haweenkii u horreeyey anigu igu bilaabay faqaala wuxuu yidhi inii daakirun laki amraa muqadimuu ka horraysiiye caaishaay amar baan kuu sheegaya walaa calayki korkaada ma aha anlaa tacjali inaada degdegin ha degdegin gabar yar baa tahay qof waa yartaa caaisha radia allahu canha inay dilbaba la boodo ayuu ka yaaba yaho wax kale ku dhawaaqdo o tirahda nafteydaaan doortay haweenka qaar ileen waxay moodayaan in ay dadanimadooda wax ka meel kaga dhacayso haddii la yidhaahdo furriin doora furriin baan dooran ba iska dhi mana rabto marka arrintanna hadday sidaa tiraahdo waxaa ka ratimi oo ka dhalani inay furanto marka nabigu wuxuu yidhi waa u caqal celiyey arrintan tala talo waa inaad maarata la imaataa oo la tashataa dadka alaa tacjalii xataa tastaamilii abawayki labada ku dhashay aabbaha iyo hooyada umurumaan iyo abubakar kala tasho intaadan go-aan gaarin qaalad waxay tihi qad aclamu waxaan ogahay ana abawaya labada ii dhashay lam yakuunaa kollaba inayna hanaynin yaamuraanii kuway amraya bifiraaqiki furiinkaada bifiraaqika furiinkaada bifiraaqika rasuul allahu furidaada inayna amreenin waan ogahay maxaan kala tashan aabbahay iyo hooyaday arrinkana waaba ii caddahay aniga inaan ilaahiy rasuulka u xisho iyo inaad adduunyada xudaamkeed u xisho waxa fiican waan kala garan uma qaala in allaha qaal yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika ilaa qawlihi cadiiman buu garsi qultu waxaan fi hada astamiru abaway ma arrinkan labadii dhashay kala tashan fa inii uriidu allaha wa rasuulahu wadaara alaakhira ilah rasuulka iyo aakhira iyo jannadaan rabaa inaan zawjatu nabiyi calayh salaam fi dunya walaakhira aan ahaado ayaan rabaa uma khayara nisaa haweenkii kalu haddana khiyaar geliyey sidii oo kale faqulna waxay dhammaantood dhaheen mila maa qaalat caaishatu caaisho siday tiri oo kale waxaa loogu abaalguday laa yaxilu laka nisaau min bacdi marka nabiga alayh isalaatu wasalaam gabdhahaa ku doortay gadaashooda islaan dambood guursan karta ma lahayn nabig sal ly slam quruxdooda ku cajib gelisa haday rabto ah. ilahiy rasuulkiis gabadha doortay ee arrintaa ayadaa nabiga yihi dib dambe wax adduun ah iyo wax aan nabiga cadaadis oon saarayna ma laha aakharaan anaga ujihaysanay gabadho dambe aan ka daba keenin ba lyidhi xadaثnii ibnu سلام mحamed qaal akhbarana الfazariyu can xumayd الطawiil can anas radi الlahu canhu qaal aalaa rasuul الlahi min nisaءi shahra nabiga haweenkiisuu ka dhaartay bil kaamila wa kaanat infakad qadamah nabiga infakad qadamuhu gomadiisa lugta nabiga alay slam ciribta ayaa saa u kala baxday faras buu ka dhacay fajalasa fii culayati lahu meel karo kore oo guri oo kore mushribadii wey meel karuu nabigu dhex fadhiistay fa jaa cumaru baa u yimid faqaala adallaqta nisaaءaka haweenkii ma furtay qaala laa walaakinii aalaytu waa ka dhaartay minhuna shahran bil famakata tiscan waishriina sagaal iyo labaatan beri ayuu ku nagaa uma nazla fadakala calaa nisaa'ihi haweenkiisa uu galay intuu soo degay tan markaa cillo kale uu sheegay lugtii baa nabiga alay slam kala baxday isku dar marka waxaa isku soo hagaagay nabigoo cadhooday iyo isaga lugtu ay xoogo wax ka gaareen baabun wuxuu ku saabsan yahay man caqala baciira neefkiisa geelaha ninkii ku dabra cala albalaadi balaadkan hadda wuxuu ahaa xijaara mafruusha cinda baabi masjid masjidka nabiga alay slam albaabkiisa hortiisa dhagax ku gogolanaa oo sida maalkan taylska lihaaba muxuu ahaa mutaneelka oo kalu ahaa balkaas masaajidka hortiisa ku yaalay saaxada masjidku kamid ahay oo raxbaa la yidhaahdaa taas ninkii muxuu ahaa ritigiisii ku eh, dabra bal ka warran ninka asaga ma bannaan tahay haa waa bannaan tahay wax dhibaataa male haddii dhibaato kale dadka una ugeysanaynin zaxmiyo cariiri una keenaynin dhibaato ma laha masaajidka hortiisa inaad gaarigaada iska dhigato waxba dhibaataa ah male wax maanica male ah, gaarigaada haddaad iska dhigato waxaa kaloo si gaara ah u raacsan middan xoolahan maakululaxmiga ee geeliya oo kale ah wixii kaadi iyo saxaraah waxa weye nijaas ahaan looma dhaqaayo wasaq ahaan waa la qaadi mooyeene nijaas ma aha adilada u xooga badanee la deliishado ee shaaficiyada lagu radiyey ka mid waad ogtiin imaam shaafici shaaficiyadu inay qabaan inay nijaas tahay xadathana muslim مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا أبو عقيل واسمه بشير بن عقبة بشير بن عقبة قال حدثنا أبو المتوكل الناجي واسمه علي قال أتيت جابر بن عبد الله بن أمي جابر بن عبد الله رضي الله عنه baan u imaaday qaala wuxuu yihi jaabir بن cabd لlah dakla الnabiyu nabiga alaه الsلام baa wuxuu galay almasjida masaajidkii waa kii safarta laga imaaday masjidka nabiga alaه الsلام buu galay fadakltu ilayh waan u galay وacaqaltu waxaan dabray aljamla ritigii waa ritigii la garanayo de nabiga uu ka dhexda kaga soo gatay ee la yihi madiine ku gaar adiga jaabir markaad madiina tagta nagu soo wareeji ritigii baan keenay waxaan ku dabray fii naaxiyati albalaati meeshii mutuneelka ahaa ama dhagaxii goglanaa ee masaajidka hortiisa ku yaalay halkii baan ku dabray buu yidhi faqultu markaasaan waxaan idhi nabiga calayh salaam haadaa jamaluka wakaa ritigaadii nabi allo la wareeg fakharaja waa baxay waa rasuulka calayh salaam fajacala wuxuu gudagalay yutiifu biljamal ritigiinu ku wareegayo ritigii musaa ugu wareegay agga aggu ka fiiriyey kadib nabiga calayh salaatu wasalaam qaala wuxuu yihi aljamalu wathamanu lak ritigan iyo lacagtiisiiba adaa iskale khud jamalaka wa daraahimaka ritigana qaado lacagtana qaado buu nabiga sala allah alay wasalam niyadaysana waxay ahayd inuu ritigana ka iibiyo beex fiican haddana lacagna ugu daro ayuu rabay aturani ah, waa kii dhihi maakastuka liaakuda jamalak nabiga mumaakasa uma jeedinba mumaakasa yani masalat iyo muxuu ahaa eh, eh, waxaa la yidhaahdo gorgoro ayaa mumaakasada la yihahda dalab ziyaada iyo dalab nisqan waa la yihahdaa alfaada addaada la yirahdo kamid yahay makaasadu marka khud jabalaka wa daraahimak shaahidka hadda waxaa loo keenay xadiidka intan rajigii waxaa lagu xidhay masaajidka hortiisii baa lagu xidhay wax dhib ma laha baabul wuquufi walbawli in la istaago oo la kaadiyo wixii oo la taagan yahay cinda subaadati qoob qolo qashinkooda iyo gudaafadooda la iskaga kaadiyo ah, haddii dee cawradaadana ayna faydmaynin wax ku asturana marka aada haysato inaad fadhiisatana ay kugu adkaato istaagga waad iskaga kaadin kartaa bale waa iska jaa-i sida saxdaa istaaggu waad iskaga kaadin kartaa waad iskaga kala hedin karta wax dhibaataa ma laha dad baa diidan culamada ka mid oo qaba inayna banaanin waxuu yidhi nabiga waa ku istaaga isagoo taagan buu kaadiyey cudurdaaray u sheegeen lugtaa xanuunaysay iyo meehe qashinkaa iyo wasakdaasuu ka yaabay hadduu ku kaadiyo inay kaadida kusoo rogmadaan oo kusoo noqdaan iyo keyrkeed cilal bay sheegeen oo dhabarka iyo waxbaa xanuunayey iyo lugtaa xanuunaysay intaba waa la yihi xadaanaa sulaymaan binu xarb can shucba an mansuur can abi waayil can xudayfa radi allahu canhu qaal laqad ra'aytu rasuula اllahi salى اlahu alيه wasalam baan arkay oo qaala laqad aata nabiyu nabigaa wuxuu imaaday calayh salaam subaanata qowm qolo qashinkood buu imaaday yani meelay qashin ku daadiyaan idaafatu ikhtisaas baa la yihahdaa yani waa qashin qubka inta badan saxarada iyo qashinka wax dhan ba laskaga tuuraa marka lama mulkin karo waxyaalaha nijaasta lama yeelan karo marka idaafadan liltamliiki ma ahee waa lilikhtisaas dad ba khaas ahaan qashinka iskaga tuuri jiray baa loo jeeda fabaala qaa'ima isagoo taagan buu nabigu kaadiyey imaam shaafici waa kale raximah اllahu tacaala kaanat alcarabu tastashfi lbawla qiyaaman min wajci sulbi dhabarka xanuunka dhabar xanuunka iyo iskaga daaweyn jirtay dhabar xanuunka istaaga istaagga lagu kaadinaayo wuxuu daawo u yahay bay dhihi jireen dhabar xanuunka adoo taagan inaad kaadi aad kaadido marka laakiin hadda sida cad waxaa weeyaan inay bannaan tahay afcaasha rasuulka calayh isalaatu wasalaam ficilkaas saxaabadiisuna ay ku ogaadeen waa bannaan tahay wax hadda kale oo cilloo la sheegay oo nas ku soo aroray wax saxra ma jirto xadiidka lama badka kaana juraaxa fii maabadihi xagasha yaa nabiga calayh salaatu wasalaam dhaawac kaga yaalay oo ka xanuunsanaaye oo xagashuu laabi la-aayo o wa saas u kaadiyey waa xadiid daciifa wey weliba jiddan baaban wuxuu ku saabsan yahay man akhada alghusna ninkii laam qodaxa tuuraa qaadaa iyo wamaa yu-di naasa waxa dadka dhiba fi dariiqi waddadana dhex yaalla qofkii qaada oo faramaa bihi tuuraa qashinkaa waxa dadka dhibaya o dhan wuxuu ahaadaba dadkii waddada qofka ka zuuliya أجر iyo hواaب buu leeyahay xadثna cبداللh بن يوسف التrيسي أخبرnا مالح السmy عن أبي صالح السمان عن أبي هuريرة رضي الله عنه أنa رsuل الله صل سلم قال بينma رaجuل يمشي xili uu nin socdo بطريiqi wado wajada wuxuu helay qusna shawkin wad laan qodaxa qusni waa laan shawguna qodax wey laan qodaxoo cala طariiqi wadada saaran jidkii korkiisa u saaran taala faأkhadahu waa ka qaaday riwaayo kale faأkharahu gadaal buu saa uga tuuray fashakara allahu lahu ilahi waa ku shukri faqafar lahu waa u dhaafay <coughs> ajirkaasa laga helaa bal waan soo marray min asadaqa inay tahay sadaqadka ka mid tahay xadiidkii isagaana saxiixa waa ku nabiga dhihi jiray shucab uliimaanka ka sheekeyn jiray aclaaha qowlu laa ilaha ila allah iimaanka qeybihiisa laa ilaha illah u koreeya waa dinaaha imaanatulada cani ariiq in waddada qashanka iyo wax dadka dhibaaya wuxuu noqdaba laga zuuliyo laga qaado ayaa kamid ah imaanatulada cani ariiq nacam baabu wuxuu ku saabsan yahy ida اkhtalafuu fi ariiqi اlmiita wadada weyn ee heweyga haddii laisku khilaafa waya raxbatu waa wadada waasac oo takuunu bayna ariiqi jidka korkiisa ahaatee wadada bayna ariiqdaad wuxuu wadaa cala ariiqi jidka waasaca ah ee raxbada ee waasaca ah meesha ahee dadku ay waddada ka samaysanayaan miitaana waa waddada fusha ee dukhuul iyo khuruuj loogu talagalay meel aan xaafadda dhexeed aan ku dhammaanaynine toos u baxaysa jidka noocaas oo kale ah waxaa la yidhahda shaaric caam waddada dadka ay wada leeyihiin weeyaan waddadaas markaa waxaa la rabaa in la ilaaliyo dadku hadday ku heshiiyaan wixii maslaxadooda aho ku filan dhibaato ma leh laakiin hadduu dood iyo tashaajur iyo khilaaf imaado sidii lagu xallin lahaa buu shareecada ay ku baraysaa sidii lagu xallin lahaa ayay ku bari marka fi dariiqi almiita lafdi baana ku soo arooray miitaagaas oo xadiid baa ku soo arooray oo ibnu cabaas radia allahu canhu uu nabiga ka warinayo oo soo saaray cabdirasaaq ida اkhtalaftum fi ariiqi اlmiita fajcaluuha sabcata adruc haddii aad jcaluuha sabcata adruc ka yeela haddaa waddada isku khilaaftaan toddoba diraac ha laga dhigo oo agga xagga loo kala leexdo loo kala gudo intii marka soo hadhideenna ha la baneeyo inta kalena nin walba wuxuu ku dhisan kara ha ku dhisto macnaha saas wey xadaثna muسى بن ismaaعiil cafwan waya raxma takunu bayna dariiq uma yuriidu ahluha اlbunyaan waddada ayadee waasaca oo yuriidu ahluha dadkii ag deganaa ay doonayaan albunyan wax ku dhistaan kan wuxuu rabaa inu tukaan ku dhisto kan wuxuu rabaa inuu daash ka dhisto faturika minhaa looga taga deena liariiqi wadadii la mari lahaa dhismadii aan lagu xidhine looga taago sabcatu adrucin toddoba diraac diraacankan aadamiga waa la yidhi adrico oo xagga mitirada iyo waxay wax ku xisaabi jireenna waa la yidhi marka toddobadanna xadiidkaa ku yimid baahida xilligaa jirtay baa toddoba ku fileed dadka lugta u socda iyo waxaa ugu weynoo oo marageela iyo gaadiidkaas ahaa mar walbana baahidoon baa la fiirinayaae toddobadaasi kuma qayd ma aha haddii gawaari ay imaadeen qaarkood waaweyn qaarkood yaryara inta baahida ay tahay soddon mitir afartan mitir konton mitir intii loo maarata baahan yahay mar walba yaa waddada waa banayn inti kalena waxaa le nin walba dhinacaada yaad ka leedahay oo ka isticmaal xadaثna muسى بن ismاعيل qال xadaثna jrير بن xاaزم عن زبير بن khريti عن ckrمة samictu abا هurayرaةa رadي الlه عanه an mqlo qaala yihi qada النabiyu nabiga عalaيه السلام baa xukumay idaa tashaajaruu dadka hadday isku khilaafaan o ay ku murmaan fi طariiqi waddadii almiitaa baxaysay waddadii dheereed ee fulaysay ee naafiladaheed bisabcati adrucin toddoba diraac ayuu xukumay qadaa bisabcati adruucin buu xukumay oo haddii khilaaf uu imaado marka intaas looma soo dhowaan karaa la dhihi waa inta dadka ay u baahan yihiin ay marayaan jidkaa weyn kan kale ee yaree xaafadeedkaa sawir inta looga baahan yahay baa loo bixin loogu talagalay wixii marka ku xadgudbana waxaa laleeyahay xaddii baa soo dhaaftay talaabaa laga qadaya wadalahaan ileen degaanku ma suurobayso noloshii o dhan baa wadada ku xidhan dhibka hadda wadaxumada ee ka haysa dadka waa ogtahay iyo sida hadda ay arrintu adag u adkaatay biyaa loo baahday layd baa loo baahday waxaa loo baahday waxyaalo badan oo xayaatada ayay loo baahan yahay oo fara badan baa jira gaadiidkii baa maraaya dadkii baa mari waxbaa isdhaafi wixii oo dhan ba hadda waxa weye meelo badan waad arkaysaa in dhibaato badan ka jirto marka dadku waxay noqdeen wadooyinka kuwa cadow ku ah ayay noqdeen jidkii bay cadow ku yihiin waana noloshoodii nin walbaba jid meeshuu ku arkaa siduu u xidhi lahaa oo usoo waas usoo durki lahaa buu isku daayaa ilaa man raxima rabbuna oo ilah unaxariista mooyane subxana wa tacaala marka in laiska ilaaliyo weeyaan oo ummadda iyo dadka hogaanka ahna ay tallaabo ka qaadaan arrintaas ayada baabunuhba baabkiibuu ku saabsan yahay xoolaha bikayri idni saaxibihi qofkan saaxiibkiis xoolaha qofkii lahaa oon idmin in la boobo xoolo dad leeyihiin arrintaasi waa arrin xaaraama wey idni saaxibihi maxaa loo yidhi asalka waxaa weeyaan sheega boobka saaxiibkii maba idmaba laakiin mararka qaar baa qofka wuxuu dooni inuu wax hadiyeeyo ama sadaqeeyo dad buu wax dhex dhigi markaas hadda hab lagu dhahaya hab baa lagu dhihi taasna waxaa wey nin walba dhinaca kasoo gaada ka qaado wey ka soo qaado qaarkood waxay yidhahdeen waxyaalaha orooskao kale iyo iyo waxay samayn jireen nifaarulcursi waxa la yihahdo waxbaa saa loo firdhin jiray marka taasoo kale inkastoo imaam maalik uu karaahiye leeyahay u nacayo wa cubaadatu baayacana baayacna anabiya sala la ala slam nabigaan la baayacoonay allaa nantahiba inaanan boobin xoolaha dadka a wasalahu xadiidkan waxaa wasniyey alimaamu albukhari nafsa waa wasniyey ah, wufud lansaar buu kugu imaan dona insha a xadaثana adam بn abi iyaas qala xadaثana shcb بn xajaaji qala xadaثana cadiy bn haabit qaala samictu cabdاllahi bn yaziid اlansari wahuwa jadhu awowiis weeyaane ninka la yihaahdo cabdigaasa awow loo yahay cabdullahigaasa awowa awowiis waa xaggee abuu umihi buu ku yihi hooyadii kii dhalay xagga hooyada iyo awow awiya hooyadii buu dhalay qaala wuxuu yihi naha nabiyu sal slam wuxuu rabay can inuhba baabka iyo walmuhlati sixunu dilka suura xumaynta mulada waa sixun wax loo dilo dhagaha iyo sankii wax la jarjaro xataa qofka hadduu gaal yahay ama uu xad mutaystay idaa qataltum faaxsanu lqitla buu nabiga alayh salaam si wanaagsan loo dilo wa qaala xadaثana saciid bnu cufayrin qaala xadaثana alleyt xadaثana cuqayl can ibn shaab can abi bakr bn cabdiraxman can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala nabi sal slam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin qofka zinaysanayo zinada kumaba dhaco asagoo mumina iimaanka laga qaadi marka iimaanka laga qaado oo xishoodka laga qaado ayuu dee xaaraan isku qaawini isagoo muminoo iimaan leh waxaa faaxishada xumaanta kuma hagaagi karo walaa yashrabu amra kamra ma cabo xiina yashrab markuu cabaayo wahuwa mumin isagoo mumina qof muminoo iimaan leh maankiisa wixii bedeli lahaa iyo maandooriya afka ma saaraayo iimaan la-aanta ka horaysa iimaanka laga saari walaa yasriqu ma xado xiina yasriq markuu xadaayo wahuwa mumin isagoo mumina xoolo dadeed markuu u mohonayo uu qaadanayo bajeebsiibaan oo xadaayo iimaan la-aan baa ugu can mumin maaha iimaan baan leeyahay waxaana waan samayni ma dhici karto walaa yantahibu nuhbatan boob ma boobo yarfacu naasu ay dadka kor u taagaan ilayhi xaggiisa fiihaa boobka uu boobaayo absaarum aragooda waa la yaabayin waxay u fiirinayaan waxbuu qaatay markaasuu la cararay markaasa la wada fiiriyey xiina goortii baa la fiirinaya yantahiba uu boobaayo wahuwa mumin isagoo mumina ma dhacdo saa inuu u dhaqmo oo iimaankiisa yaa eban ah qofka dadkii oo arkaayo wax boobaayo la cararaya iimaan la-aan baa ugu wacan وعن سعيidi waxaa laga wariyay وabi سلمة عن أبي هريرة عن النبي صل سلم مثله إلا النهبة قال الفربري wuxuu yihi وجدت فربري waa ninkii ardayga ahaa wey بخاري wajadtu bikhati abi jacfar abi jacfar waa soo marayoo mamed maxamed bin abi xaatim waraaq waraaq bukhaari ninkii bukhari wax u qoray wey qaala abu cabdillahi ba wuxuu yihi bule tafsiiruhu waxaa weeye xadiidkan tafsiirkiisu ninkii waxaa ku sameeyay iimaan ma iimaan marka hore maba laha waxaa lagu fasiray an yuzaca minhu waa laga siibaya yuriidu wuxuu la jeeda waxaa la siibi aliimaana iimaanka iimaanka laga siibi kadib dee naase imaan wuxuu ku dhici wayatuubu llahu calaa man qofkii toobad keenoo soo laabta ilahay waa ka tobad aqbalaya iimaanka usoo noqonaya waa axaadiiث اlwaciid baa la yihahda axaadiiث اlwaciid qofkaasaa eh, loo goodinaya oo khudurada iyo khatarta loo sheegaya baabun kasri الsaliibi wa qatli khinzir khanziri aw khinziri doofaarka eh, mxuu aha saliibka oo la jajabiyo ama catabka gaalada ay isticmaalaan ee shicaarka iyo calaamada u ah ee ku bayn uunteen nabiy ciisa alayh الsalaam qori bay ka samayn jireen waagi hore hadda wax kastay ka sameeyaan marka waxay dhihi jireen sidaa maaratan islaabtaasa ah ciise calayhi salaam tii la dilay ayaa sidaa loo maaratay eh, salbiyey ayay dhaheen tiibaa marka inay been tahay ilahay baa u caddeeyey wamaa qataluu wamaa salabuuh waxbana may dilin waxbana may salbinin ah, wa qatlu khinziir doofaarka in la layn doono ciise calayhi salaatu wasalaam doofaarkan hadda cunayaan iyo saliibkan ay ku bayn uumanayaan waa la ataagi ciisa calayhi salaatu wasalaam baa baabi'in doona xadadanaa caliy bin cabdilah qaala xadadanaa sufyaan qala xadaثna zuhriyu qala akhbaranii sacيid bn musayibin samc aba hurayra radi allahu canhu can rasuuli الlah qaal laa taquumu saaca xata yanzila fiikum ibnu maryam ilaa nabi ciise uu ka soo dego qiyaamaha ma dhacayo xakaman asagoo xaakimaho muqsidan cadaaladna wax ku xukumi doona waxa uu wax ku xukimina waa shareecatu muxamed salى اllahu alayh wasalam laa nabiya bacdi buu rasuulku yidhi nabi loo waxyoon oo nabiga ka dambeeya ma jirto nabiga imaada ciisa calayh salaam shareecadan umuu dhinaca ka hirgelinteeda umuu ka shaqayn fayugsir saliiba saliibkii buu jajabinayaa oo fa yagsilu saliiba buu jajabini waxyaalihii oo ay ay lahayn waan cibaadadooda ay ka dhigteen ah, diintaba ka dhigteen ayuu ka jajabinayaa waaka ciise waa nool yahay wixiina waa inaga jajabinayaa wey wayaktulu khinziira doofaarkana waa laynayaa wayadacu ljizyata jizyadii laga qaadi jiray oo ilan gaalada markay muslimiinta dagaalamayaan inay islaamaan iyo inay jizye bixiyaan iyo in lala dagaalamo saddexdaasay ahayd jizyadii oo xataa yucdu ljizya can yadi wahum saakiruunuti ilaa waktiga nabi ciise unbay shaqeen ciise waktiisa markii la gaaro mansuuq waxaad ah, nabigaa sheegay alayhi salaatu wasalaam xilligaa wax jizye la yirahda ma jirto baahi baana keenaysa muslimiinta inay xoog iyo awood ku yeeshaan bay ahayd xilligaasna yufiidu lmaal xoolii baa intu ka bato yaa qof sadaqa rababa uusan jirin marka soo islaama way hadii kale dagaal wayafiid almaalu xoolihii baa yaa daadanaya oo meel walbaba iska yaalla xataa laa yaqbilu axadun qof aqbalayo ma laha jizye marka la yeeli maayo markaas baabun hal tuksaru danaan danaan ma la jajabin danaanku waxaa weeyaan ubada ama muxuu ahaa weelasha khamrada weel weyn oo khamrada ay ku shubi jireen wey danaanku allatii fiiha khamrun khamro ay ku jirto ma la jebini mise ayrbaa khamrada intay laga daadiyo yaa la dhaqani aw tukharaqu ziqaaq aziqaaq sibraarada ziqi waa sibraarka sibraarada ma la dilaacini lama jabaayo waa maqaare doori ma la dhex dhigi midkana uba iyo geedi waxbaa laga sameeyaa ma la jebini haddii loo baahda ha waa la jabinayaa haddii la jabiyo qof khamradiisa iyo wixiisa aad jebiso oo aad baf ka siisana asaguna wax damaana iyo wax diyaa iyo wax dhaqaalo oo la siini qiimaha ma laha ma laha laakiin hadday khatar ka imaanayso iyo dhibaato iyo mafsado ka weyn ka dhalanayso in loo dhawaado lama ogolo shareecadu si adag waxay fiirisaa masaalix iyo mafaasiid bay fiirisaa iska ilaali nacam gaaladii baaba la diiday in asnaamtoodii la caayo haddii ay ka dhalanayso in ilaahay ay caayaan ah walaa tasubu ladina yadcuuna min duuni اllah fayasub اllaha cadwa bغayri cilm fain fain fain kusira sanaman sanam haddii la jabiyo inkasara hadduu jabiyo sanaman sanam qof aw mase saliiban buu jabiyey macatabkii gaalka aw mase dumbuuran buu jabiyey dumbuurka waa aalat اmuusiqa kabarkii iyo muusikada wixii lagu garaacayay ayuu ka jabiyey isagoo giridii afuufaya ama baashi baalka garaacaya ayuu ka bur kaga dhuftay oo mase maa laa yuntafacu bikhashabihi waxaan geedihiisa la isticmaalin oo la intifaacsanin ayuu ku yidhi haddii sidiisa uu yahay wax aan wanaagsanayn laakiin geedihiisa la isticmaalo isaga unbaa intii wixii xumaa laga zuuliyo yaa dhagax geed ahaan loo isticmaali karaa iyo khashab ahaan wa utiya waxaa loo keenay shurayxun shurayx waxaa loo keenay shurayx alqaadi fii dumbuurin kusir ayaa loo keenay alaabtii muusikada iyo kabarkii baa loo keenaya baalkii durbaan la jabiyey falam yaqdi fiihi bishay waxba kuma xukumin wax diya ah oo leedihin ma laha buu yihi ibn abi shayba wasliyey oo xadiidka isaga mawsuul isagoo sheegay qaala xadaثana abu caasim الضaxaaq bn mkhldi can yaziid bn abi cubaydin can salam bn akwac radia allahu canhu hulaaثi wey xadiidka hulaaثiyaadkii buu ka mid yahay ana الnabiya salى الlahu alيه wasalam ra'aa wuxuu arkay niiraanan dab tulqadu la hurinaya yowma khaybar maalintii khaybar la qabtay iyuu nabigu habeenkii wuxuu arkay dab meel walba laga shidayo ka iftiimayo faqaala wuxuu yihi calaama tuuqad hadihi niiraanu dababkaa maxaa loo hurinaya oo loo shidanaya qaala cala alxumuri alinsiya dameerihii insiga dadku dhaqanayeen baa la gowracnaya la cunaya markaa xalaal bay ahed waa la cuni qaala wuxuu yidhi igsiruuha jojabiya weelasha wa hilibka la daadiya qaaluu waxay dhaheen saxaabada alaa nuhriiquha maan aan iska daadino oo wanaqsuha weel aan baan ahay weelashaan iska dhaqanno qaala iqsiluu marka dhaqda buu nabiga alay isalatu wasalaam iqsiluu marka taa hore waxay ahayd eh, tacziir kadibna nabiga alayh isalaatu wasalaam u tanaasulay waxaa loo jeedana waxay ahaedun in khamradaasi la daadi cafwan hilibkaasi hilibkaa dameeraha unbaa la caddaynaya xaaraannimadeeda in aad loo adkeeyo oo la ogaado ilaa xataa wixii dabka saaraa iska dhammaysta lama dhihin hadda waa way dhacday daadiyaa la yidhi ilan xaaraan baa soo degtay xukunkan inuu xaaraam yahay baa soo degtay oo masaladan ayadaa xukunkeedii xukunka sharciguna markuu soo dego in la dhaqangeliyaa la rabaa hadda waan ku dhex jiraa iyo mar dambaan ka toobadkeeni doonaa iyo waxaa ma jirto waxaa rabaa markaaba inaad bannaan marto qaala abu cabdillaah kaana ibn abi uways wuxuu yaqulu ki yihahda alxumur alansiya buu dhihi jir binasbi alalifi wanuun alanasiya si khalad u akrin jiray wey xadaثna cali bn cabd الlahi الmadini qala xadaثna sufyan qala xadaثna ibn abi najix an mujaahidi can abi macmari cabdالlah bn mascuudi radi aلlah canhu qala dakla nabiyu makata nabiga maka soo galay wa xawla اlkacbati ثalaaثumiya wa situuna nusban aw nusuban saddex boqol iyo lixdan sanam yaa kacbada ku wareegsan fajacala wuxuu guda galay nabigu yadcunuhaa inuu mudaayo bicuudin ul fii yadihi gacantiisa ku jirta laan u watay ayuu saa ugu turqaayaa wa jacala yaquul wuxuuna guda galay inuu leeyahay jaءa alxaq wazahaqa اlbaطil saasuu lah nabiga alay الslam xaqii baa yimid baadilla waa zuulay marka waa ka jejebinaya intaa macnaheeda waxaa weeyaan in macno haddii la jebiyo ayna waxba dhibaato lahayn wax diya oo la siina aysan jirin haddii la rabo weelashaas iyo sanamka geedaha wax laga sameeyey haddii yahay geedahaasi marka waa la jabsan karaayo dab baa laga shidan karaa dab baa laga shidan karaa xadaثna ibrahim بن mndir qaal xadaثna anas بن ciyaad can cubayd الlahi بn cmr can cabdiraxmaan bn qaasim can abihi qaasim can caaisha radi allahu canha annaha kaanad waxay ahayd ittakhadat calaa sahwatin laha sahwo ay laheed sahwada waxaa la yidhi dariishadda ardaagana waa la yidhi meesha alaabta la saartana waa la yidhi yay samaysatay sitran lahaa waxay u samaysatay sitran astur bay u samaysatay fiiha tamaaiil maro ay astur ahaan oo u xidhaysay muxuua dariishadii maradaasoo tamaaiil iyo sawiro leh ayay saa ugu xidhatay nabiga waa maqnaa markuu soo galay fahtakahu nabiyu sal slam baa kala dilaaciyey fatakhadat waxay ka samaysatay minhu numruqatayn laba barkimood bay ka samaysatay fakaanataa fi lbeyti gurigay dhex ooli jireen yajlisu calayhima barkimihii uu nabiga ku fadhiisan jiray sawirka hadii layahanaysto oo lagu fadhiisto ama madaxa laga gooyo oo dhibaato markaa ma lahaanayso baabu wuxuu ku saabsan yahay man qaatala duuna maalihi ninkii xoolihiisa isagoo difaacanayo o dabada gashaday saa ku dagaalama laguna dilo isagoo oon madluum ah oo laga gardaran yahay shahiid inuu yahay xadaثna cabdالlahi بن يزيidi qal xadaثna سacيid huwa بn abi أyub qala xadaثani abuاlأswad can cikrima can cabd الlahi بn cmr radي الlahu canهuma qaal samictu rasuula الlahi sal slm baa maqlo yaqulu liman qutila duna maali fahuwa shahiid xoolihiisa sokodiisa ninka laga dilo asagoo difaacanaya lagu dilo riwaayo kale waxay ku dartay madluuman xaaluu yahay madluum laga gardaran yahay hadduu dhaalim yahay asaga laftirkiisa xoolahan uu dabada la gelaayo arrintu wax ka weyn buu wataa dhibaato ka weyn buu geystay hadday tahay oo dhaalim uu yahay waa gaar lakiin hadda isagoo madluuma xoolihiisii difaacanaya ku dhinto fahuwa shahiid umu nabi sala اllah alيh ali wasalam isagoo naftiisa difaacanaya lamida reerkiisi iyo haweenkiisi isagoo difaacanaya intaba waa soo garaya baabun idaa kasara qascatan aw shayan ligayri xeedhuu jabiyey aw shayan ama wax ligayri qof kale uu lahaa ayuu jabiyey hal yadmanu mila aw ilqiima buu ka hadlayaa m isagoo kale hadhow lamagdhabi mise qiimihiisi oo lacag ahaan iyo yaa loo bixini ah, qiimihii baa la bixini mise lacag ahaan baa lagu bixin jamhuurta waxay ku tageen sheegan hadduu isagoo kale la heli mili baa la bixin haddii aan miligii lahayn markaasa qiima laaadi bikhilaafi malik raximah اllah isagoo qiimuu taagaya imam malik qaala xadaanaa musadad bin musaradi qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can xumayd can anas radia allahu canhu ana nabiya sal slam kaana cinda bacdi nisaa'i haweenkiisa agtooda mid kamiduu la joogay haweenkiisaas mid kamiduu guriga la joogay martina waa u fadhiday fa arsalat ixdaa ummahaatilmu'miniin haweenkii kale ee nabiga uu qabay ummahaatilmu'miniinka mid kamida yaa waxay soo dirtay maca khaadimin addoon ay waxay soo raacisay biqascatin fiiha dacaam xeero raashin ku jiraan nabiga inay marti ufadhiyaan bay aragtaa waxna diyaar ayn ahaynoo gabadhii gurigaa kala lehayd ay hadda diyaar diyaargarow iyo gabgab ku jirto markaas waay tir kanaba jaahisa hore usiigee arrintaa marka haweenkuna aad bay ooga maseyraan waxaa weeya waxay u arkaan fariin xun in loo soo diray oo laleeyahay maciib aan martideeda soo orsan karin oo amin dambe un qiiq hortaagan baa tahay ana waxaana waa iska diyaar arrintaasi u fahamtay marka fadarabat waxay ku dhufatay biyadiha gacanteeda Ah, markii loo soo dhaweeyeyba gacanti umay saa ugu dhufatay xeeradii kor bay u booda lku ku dhacday labay noqotay ah, way kala jabtay fakasarat ilqasca xeeradii waa jabtay cuntadii ku jirtayna xaggaasi ku daateen fadamahaa nabiga calayhi salaam baa isku qabtay labadii jab wa fiiha acaam cuntadiina waa ku ririday cunta iska angaganaha da kibis iyo rooti iyo timir iska angagan iyo waxyaala noocaas oo kalea markaasuu aruuriye ku dhex riday wa qaala wuxuu yidhi kuluu cuna martidii busaa ku leh iska cuna weliba wuxuu ku daray kaarad umukum indhihii taagan waa wararsan yihiin oo ayaga laftirkooda wayaaban yihiin maxay saa u samaysay marka wuxuu yidhi hooyadii weeye wayna maseertay maseerkan haweenkao dhan baa caado ay u tahay iska cuna waxabasa rasuula ninkii lasoo diray alaabta loo soo dhiibay nabiga calayh salaam wuxuu yidhi iska jawaa xabis walqasca xeedhadii jabneedda wuxuu yidhi halkaa dhig xataa faraquu ilaahay ka bogeen cuntadii saxaabadii fadafaca alqascata asaxiixa xeedhadii wanaagsaneed ee fayoobeeday middan gurigeeda la jooga ay laheyd ayuu u dhiibay ninkii martida muxuu ah khaadimkiibuu u dhiibay oo yidhi orod u gee zaynab bintu jaxshi baa soo dhiibtay ama umu salama labada waa la yidhi ta wax jabinaysana waa caaisha radia allahu canha waxabasal maksuura tii jabneeda meesha la dhigay oo caaisha adiga kaa jabtaa layidhi adiga ah, kaa jabtay si qabow buu nabigu u xalliyey sala allahu alayh waali wasalam burbur iyo burki intuu qaatay waad furan tahay daw martideedii iyo <clears throat> khiyaarta hortooda igu ceebaysa ma dhihine aayar buu xalliyey rasuulka calayh salaam ayadana waxaa ku dhacday xeedho la-aan iyaduma iska jibis wa qaala ibnu abi maryam wuxuu yidhi akhbaranaa yaxya ibnu ayub qaala xadaanaa xumeyd xadaana anas can nabi sal l bacdun wuxuu ku saabsamaya idaa hadama xaa'idan falyabni milah hadduu xaa'id iyo jidaar dad leeyahay dumiyo asagoo kale un ha dhiso jidaar dad leeyahay ad gaari ku dhufatay isagoo kale un baa dhisi baloog buu iska ahaaye biro ii gelgeli kuma dhihi karo kuwa shub aho biro ah ii samee ma dhihi karo adiga ma dalban kartid xadaanaa muslim bn ibraahim qaal xadaanaa jariir bnu xaazim can maxamed bn siriin can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasul la sal wuxuu yidhi kaana rajulu fii bani israa'iil nin baa reer banu israa'iil ku jira yuqaalu lahu jurayj la yidhaahdo nin caabido cibaado badan oo daaco badan buu ahaa la yaqaano la sheeg sheegay cibaadadiisa xaggana waxaa jirta midna sheeg sheego xumaanteeda oo naag ahoo zaaniyad ahoo kuwa ay dhahaan sharmuutada ah ayaa iyadana jirta oo dadka ku sheekaystaan waa cagsi isku yihiin soo tiibaa deena soo daandaansatay oo rabta inay fidnaysto ninka cibaadada badan cibaadadiisi daacadiisa sheegsheegiisaas ayaa loo qoonsaday jurayj baa la dhahaa yusalli waa tukanayey fajaaءad waxaa u timid umuu hooyadiis fadacad hooyadii baa u timid maalin isagoo soomacadiisii meesha haaskeed ku tukanaya jurayjow bay ku tiri faabaa waa diida an yujiiba inuu ajiibo faqaala wuxuu yihi ujiiba aw usali ah, miyaan ajiiba mise salaadan iska tukadaabu isku qabtay salaadiisii baa u rajaxnaatay salaad sunuu tukanaya jaahil buu ahaa cibaado badan oo daaco badan laakiin aqoon iyo macrifo aan lahayn ilan cilmiga cibaadada waxay u baahan tahay inaad cilmigeedii leedahay ood kala garanayso awaliyaadka maxaa kala horeeya maxaa kala muhiimsan waa inaad fahamsantahay hooyadaabaa ku dhawaaqaysa salaad sunaa isku dhajinaysaa marka waxaa la rabaa inaad hooya tiraada markaaba salaada ka baxdaa la rabaa waxay qabsadeen arag marka asagana ilahay baa marka dambe furdaamiye asagana uma atathu way u timid mar kale kusoo noqotay faqaalat waxay tii allaahuma laa tumithu saddex jeer bay riwaayooyinka qaar sheegi jureejow markii saddexaad bay habaartay habaar yar bay habaartay laakiin ku adkaatay waxay tii allaahuma laa tumithu hadilin yuuna dhimanin jureej xataa tuliya ilaa aad ka tusto wujuuha almuumisaat kuwa xunxunka ee sharaamiidda la yidhaahdo ee xumaanta iyo macaasida sameeya jirkooda inaan xumaanta ku same kuwa ayaga ilaad wejigooda ka tusto ilahu hadin mayna dhihin ilaah uu ku dhaco waxay tihi ilaah wejigooda nin cibaadaysta oo daacaysta oo indhaha laabta oo ka fogaada xumaan oo dhan buu ahaa intaasaaba dhaawac ku ah inay muumisaad soo hor istaagto wa kaana jurayj wuxuu ahaa fii sawmacati meeshii uu ku cibaadaysanayay buu iskaga jiray faqaalat imra'atun haweeney baa waxay tihi la uftinana miya aw aftinanna walla fidneeye way dhaartay fidneeye oo fidneeye jurayja jurayd baan fidnayn markii cibaadadiisa la sheeg waxay ti sheegaysaan anaaba fidnayn oo xumaan intaan maaratay u bandhigo ayaad arki doontaan wuxuu ku dhaca shaydaan wey lasoo diray fatacaradad lahu markaasay u bambaxday fakalamatu way la hadashay intay isku bandhigtay oo isku qurxisay ayaa hadalla ogu dartay ay ku soo jiidayso fa abaa waa diiday inuu fiiri xata fa atat raaciyan waxay u tagtay mid raaci oo xoolo la jiro qowsaana fa amkanatu min nafsiha nafteedii bay u dhiibtay habar ilmood bay ahayd inay qaaddo habeenkaasba deena isagaa ay ku masabiday rabtaa fa waxay dhashay hulaaman wiil bay dhashay uurka ay qaaday fa qaalat waxay tihi hadii la yidhi xaggeed ka keentay huwa min jurayj bay tihi ninkii cibaadada badnaa bay ku salliday ee mu'minka ay saalixa ahaa ayay tihi kana iga dhalay waxaad ku heystaan waa cibaadaystaa arka fa atoohu way soo yaaceen qoladii magaalada deganaa wa kasaruu sawmacatow bay jajabiyeen zaaniyad bay aheyd waa la yaqaanay ummadoo dhan ba kushegeysan jirtay meel bad kastay geli jirtay bad kastay geli jirtay dan lagama lahayn wax ku sameeya kana kan hadduuba ku sameeyey waxaa qabsaday arag marka arrinta isku mid ma ogow dadka caadiga ama ah maaratay qofkii xun wuxuu samaynayo iyo qofka wanaagsan haddii hal maalin wax uu sameeyo isku mid maaha ogaanteeda zallat lcaalimi maxaa la yidhi zallat lcaalam nin culamaa ah ama daalibulcilmiga ah simirraxadiisa u mar simirraxoodo adduunka o dhan oo simirraxoodaya lamidta meel walbaa lagaga sheekaysan ma aragteen ma maqasheen waxay meesha ku hayeen al ilahi waan dareensanayn waxay wax ka daran inay meesha ku hayaan wa diintii o dhan iyo culummadii iyo wa dhan ba dhawac loo soo jeedaya qof kasta oo daalibucilma marka dhinaciisa waa inuu diinta ka ilaaliya iyo sumcadda culimmada waa inuu ka dhowraa maxaa yeelay xumaanta dadka la raba dadka ahlu khayrka way fara badan yihiin ee xumaan inay ku dhacaan jecel oo dacaayad ay ka fidiyaan aad bay u badan yihiin dadka noocaasa marka yaan loo loogin ah, yaan loo loogin arrintaas laska ilaaliya aad ha lasku dhowro Ah, adiga naftaada keliya arrinta kuma noqonayso diintii bay ku noqon dadkii diintay ku noqon khiyaartii bay ku noqon dadkii sharafta lahaa waxaas o bay dhaawacaysaa markaasay intay u imaadeen bay ka jajabiyeen guri dhoobu ahaa gurigii dhoobada bay ka way soo dejiyeen wasabuhu markaasaa cay laga badiyo la waase hadduu yidhina wuxuu yidhi ilmahan ad dhashay saantan ala ka dhalay fatawadaha waa weysaystay wasallaa waa tukaday wastaciinu bisabri wasalaa kurbada ayada ilaahay unbaa kaa faydii salaad waa inaad ku carartaa uma ata hulaama ilmihii hadda dhasho mujuqa ayuu u yimid faqaala wuxuu yihi man abuuka yaa hulaam yaa baabuus riwaayo kale ah, war wiilio yaa ku dhalay intuusa calosha uga taabto qaala wuxuu yihi arraaci ah. kaa qawsaarkii ariga raaca yaa i dhalay iyuu ku yihi la maqlaa qaaluu waxay dhaheen nabnii sawmacataka min dahab gurigaadi dahab baan kaaga dhisayna karaamadiisiiba hadda arkeen buunbuunintana fiiri iyagana mubaalagada fiiri marka horena fudeedkooda fiiri marka dambena meeshay gaarsiinayaan fiiri tawaasunkaa ka maqan marka waxay dhaheen dahab baan kaaga dhisayna dhoomu ahay qaala wuxuu yidhi laa ilaa min dahab min tiin aniga dhoomadayduun iga dhis laa min ilaa min tiin dhoomadayduun aliga dhis wax kaloon raba ma lehe marka asalka waxaa weeyaan qofka wuxuu halleeyo unbuu hagaajini inuu markaa wax ka badan sameeyo waa tafadul waa dhici kartaa laakiin looma shardin karo wallahu aclamu billahi towfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed